<clears throat> alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo dhex jiray kelimadii ku saabsanayd jihaadka ama halganka muslimiintu ay maanta dunida kaga jiraan dhowr nu e, qodob baynu wax ka tilmaannay qodobka afraad baynu u gudbaynaa qodobka afraad wuxuu ahaa ama yahayba gaaladu hadday kusoo xadgudbaan taako dhulka muslimiinta ka mid ah culummadu waxay ku ijmaaceen jihaadku markaa inuu fardu noqonayo salaada iyo zakada iyo xajkoo kale inuu noqonayo ama kaliimaani billaahi subxaanahu wa tacaala siduu fardu u yahay calaa kulli muslim wa muslima inuu u noqonhayo bay culummadu ku ijmaaceen haweenaydu waxaa bannaan inay isdifaacdo dagaalamto bikayri idni zawjiha wiilka ama ilmaha la dhalay waxaa bannaan in bikayri idni waalidii uu halgamo dagaalamo ninka daynta lagu leeyahay kii daynta ku lahaa oo ku daba dhagan inuu iska dhaqaaqo xaq u leh marka ama ha ka tago wuxuu daynta ku bixiyo ama sabool faqiiraba ha noqdo loo hakan maayo arrintaana waa ijmaacu lmuslimiin waalculamaa waxaa kaloo culammadu caddeeyeen khaasatan ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi asagoo ka soo xiganaya shareecada markuu istiqraa' ku sameeyey dadka bini aadamka ah arrintooda iyo jiritaankooda laba qodob buu ku taagan yahay bini aadamku jiritaankoodu laba qodob buu ku taagan yahay qodobka koobaad ashajaaca qodobka labaad alkaram goobnimo iyo geesinimo warka marka lasoo gaabiyo intaas wey dunidu waxay ku taagan tahay ee bulshooyinku ku nool yihiin waa goobnimo iyo geesinimo wey haddii la waayo mid ka mid ah waxba socon maayo yacni ruuxu waa inuu wax quuro wax huro wax bixiyo oo nin deeqsiya ah oo wax bixinaya ama xoolaha huraya waa inuu yahay naftiisa qadimaya si mabaadidiisa u taxqiijiyo idan karamku waa guda ballaadhan yahay shil in la bixiya bese ma aha geesinimaduna meelo badan bay gashaa cadowgoo la iska dhiciyo iyay gashaa ruux muslimo kugu xadgudbay ood iska cafido waa geesinimo adoo ka goosan kara oo meel saari kara ninkaa warkiisa oo iska sii daysa geesinimo wey daalimka kugu xadgudbay muslimka ood iska cafido waa geesinimo ruuxu ruux go-aan leh oo dulmiga lagu sameeye ka dhiidhigi kara markuu awood yeeshana iska cafiyi kara inuu yahay lafturka waa geesinimo ibnu taymiya wuxuu tilmaamaa labada arrimood muslimiintu hadday ka gaasiraan xagga shajaacada iyo dagaalankii halganka ama waxbixintiiyo iyo deeqidda iyo waxhuridda fii sabiil illahi lagu bixiyaay labada qodob rabbi subxaanahu wa tacaala si adagba ba hadlay markii laga gaabiyo ama laga gaasiro alkaram washajaaca ilaa rabbi subxaanahu wa tacaala u gaadhsiiyey haddii aad halgami weydaan ood geesinimo muujin weydaan rabbi waa idin bedelayaa qoom kaleu keensanaya haddii aad waxbixin bixin weydaan ood karam dartii aad ilaahay wadooyinkiisii iyo jihaadka wax ku bixin weydaanna yastabdil qowman hayrakum labadaa mar qodob baan arkay buuri shareecadu inay ka cabirtay rabbi waa idin bedelaya intuu idin masaho iyo dad kala keensanaya qodobka koobaad rabbi wuxuu ku tilmaamay ilaa tanfiru haddaad bixi weydaan yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay-a wallahu calaa kulli shayin qadiir tan waa shajaacadi haddaad bixi weydaan oo halganka iyo jihaadka u bixi weydaan adduunka rabbi subxaanahu wa tacaala cadaab daran buu idin cadaabi doona oo dulliga ah wa taraktum ljihaad salata allahu calaykum dullan laa yanzicu xata artajicuu ilaa diinikum man lam yaqzu aw yujahiza haaziyan aw yakhluf haaziyan fii ahlihi bikhayr asaabahu allahu biqaaricatin qabla ywm alqiyaama ma taraka qowmun ljihaad ilaa camahum allahu biciqaabih waa hawl cad wey cadaabkan la sheegaya waa cadaab dunyawi ee ah ka aakhira intaan la gaarinba intaa waxaa dheer wayastabdil qowman hayrakum ilahi wuxuu bedel qaadanayaa qolyo idinkaan ahayn oo wanaagsan oo halgama oo naftooda hura ilaa waa gobnimaday ka mid tahay inaad fii sabiili rabbika wa shareecati nabiyika maxamedin sal ly slam naftaada aad u hurtood waxa kuugu dambeeyada awoodaaya waxaa weeye waa naftaada iyo dhiiggaada soomaalidu waxay tiradaa ninka ragga a ah, naftiisa waxaan ka ahayn waa maareeyaa wuu warwareejiyaa wuu badbaadiyaa laakiin maalinka loo soo kaco naftaada waa dhammaatay taas waa middaasoo waa laga waa lagaa maarmaan shajaacadu haddii la waayo geesinimo iyo iyo in wax la huraaye oo nafta la huro badanka waddada ilahay lagu bixiyaay wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay-an ilahayna waxba ugeysan maysaan bal dhibi maysaan idinkun baa israfaadiyey oo ilahay cadho ka kasbaday iyo ciqaab ama fi lkaram iyo waxbixinta alinfaaq fi sabiili اllah wa fi ljihaad wa fi subul اlkhayraat rabbi wuxuu ka yidhi ha antum haؤulaaءi tudcawna litunfiquu fi sabiili اllah faminkum man yabkl wman yabkl fainama yabkl can nafsih wallahu اlghaniy wa antum اlfuqara wain tatawallow baa daba taaga haddaad ka jeesataan oo diiddaan ood ka dhaga adeegtaan fi linfaaq fii sabiil illah waa idinkan baa laydinku yeedhayo ee laydinku baaqayo ee wiilashu taagan yihiin tasadaquu walaa tabkhaluu warbixiya la idin leeyahay oo muslimiinta halgamaya ee caruurtoodii iyo ahalladoodii iyo baahidoodii ka warqaba xoolaha baxsha laydinku kari layahay maxaa laydinku yeedhi litunfiquu fii sabiil illah rabbi ku siinaya fa minkum man yabkhal waa dhab wey wallaahi minkum man yabkhal intiina caawa meesha fadhiday wallaahi minkum man yabkhal iska baddaa dad kale intaan la gaadhin bulshoweyn iyo soomaali kale boqolaalankiina hadda meesha fadhiya wallahi fa minkum man yabkal xaqiiqa jirta wey leanna xoola jacaylku iyo wax kusuuxu iyo marakudhegnimadu xagga adduunyada ah waa shay nufuusta ku abuuran wey tiibuu rabbi cabirahayaa fa minkum man yabkhal waman yabkhal ninkii bakhayle gacan adayga ma ummaddu wax muslimiinta maya fa inamaa yabkhalu can nafsi naftaadaad ka bakhayshay adaa xoolaha isku diiday xoolihii bixiluu yidhi ee diiday aniga iimaadan diidan iyo muslimiinta iyo ahlu khayrke waxaad u diidday naftaada liannu xaqiiqadu waxaa weye waxa lagaa qaadayo ee jihaadka lagu bixin ee muslimiinta loo geyn waa wax adiga lagaa qaado adiga lagu qaaday xaqiiqadaa sidaa ah leanna adduunyo aakharaad helaysa shilinka lagaa qaadahaya ee intii lagaa soo mara meesha malcabadeed fadhida ama dukaanka war boqolkii qaaraanka ah ee agoonta keen aad ku dheganteed indhaha caddaynayso sida adoo malakmood lagu sheegay kaanamaa yusaaquuna ila lmowt wahum yanduruun ah waa arrin khaldan wey xoolaha adaa laguu qaadahaya adaana lagaa qaadahaya warku sidaas wallahu alaniyu wa antum lfuqaraa wain tatawallow yastabdil qowma hayrakum uma laa yakunu amhaalakum hawshu hawl iska cad weeye laftirkeedu nabigu sal ly slam isagoo xaqiiqadaa rabbi caddeeyey labada meelood ku caddeeyey waa dhici karta qur-anka meel kale inu ku cadeeyey lakin hadda labadan baan xusuusta ibnu taymiya labadan buu sheegay mucalimiinta la weydiinayaa nabiguna labada xaqiiqo asna waa caddeeyey xadiidkii ahaa sharu maa fii rajulin nin wuxuu ku tilmaanaado oo nin muslima lagu tilmaamo waxa ugu shar badan oo ugu liita waxaa weeye shuxun haalic wa jubnun khaalic gobnimo iyo geesinimo aan isku ogeyn haddana waaa waxaa weeye gacan adeyg iyo waxa weeyaan ama gunnimo iyo waxa weeyaan iyo fulaynimo taaban bay noqonaysa nabig wuxu ui ruux bani aadam wuxuu ku tilmaan waliba raggaa laga hadlaya lianno aljubnu fi nnisaa dhibba ma lahaba islaantu inay cabsato i ninkeeda midi kula haliilin oy burka aysan la boodin marka la dagaalamo waa hawl loo baahan yahay duqaydii hore waxay odhan jireen saddex xaalo mise afar xaal ay odhan jireen oo ragga ammaan ku ah dumarku waa ku ceeb heblo waa geesiyad ceeb bay ku tahay lanno geesinimadkeeday dheheen wadaaduhu safkaaga dagaalami mayso qabiil iyo ciidanna kuu jabin mayse hadhow ayadaiyo ninkooda markay isku dhacaan bay kala goyn ninka reerkeedun bay kula soo noqon wiilkeedii yaraa iswaalay madaxa jabinaysa ninkeedii xoogu intuu islaan guurstaa yarha maseertay digsi dabay ku rogaysa xamalkay ku dhegi wayba gawracaysaaba geesinimadkii marka reerkeedu un bay ku dumin mooye shisheeye waxba kaaga qaban maysa ama gaali iyo wax la garan waaye iyo dad kale ayib waa deeqsiyad bay dhihi jireen ceeb bay ku tahay dumarku raggayna ammaan ku tahay xoguu biilka ay ummadda dhaafinaysa biilka yaraa loo dhiibay caruurta u celceli layidhi iyo xoogu tuusaha ugu soo gad iyo xoogu caanaha ku celceli bisha balgaadhsi bay usbuux kaga soo baxaysa adugu laba qodob kale waa sheegi jira hadda ma xusuuste laakin duqeyda hala weydiy almuhim <clears throat> idan bakhaylnimo ku siibayso ruuxa siibayso iimaankiiba ka siibaysa qadarka rabbiga inuu ku kalsoonaada ka siibaysa allah ku kalsoonida iyo iimaansamida ka siibaysa idan marba hadday aad ku dhacdo waxaan ujeedaa fulaynimo fulaynimo jubni khaalic yani waa fulaynimo wadnaha kaa siibaysa wadnahay kaa bixin adoo dhan baa gergeriiri war ilaahay naftaadu xilligay bixideeda waa qoray ajashaadu iyo madal bay leedahay waxaan rabbi kuu qadaran kuugu dhici mahayo gergeriirka iyo bodboodka intaad iska dayso ragga iska dhici ruux haddii lagu kari waayo waa jubni khaalica ku siibay fulaynimadu waa yani ruux inuu cabsado ama xoguu dareen galo wax bini aadamka kamid a w jirkiisa kamid iyo noloshiisa laakiin taladidayan waxaa weeye waxaad iska dhicin kartood iska qaban karto haddana inaad un wadnuhu wadnuhu uh, bawdihu ku xajin waayaan ama wadnuhu afka ku yimaado waa musiibo ayadoona cabsi jirin asbaabteedina aysan muuqanin haddaad gergerirtana ayadna waa madmuum fi shariica sidii raggii masaajida ka tegay naynta eerkiisa ay uga tageen aan kusoo noqon musiibo wey nabig wuxuu raacay kale waa shuxun haali iyo bakhaylnimo iyo gacan adayg ruuxa mamanaysiin hayo naftaba ka qaadahaya mar labaad buu nabigu cadaynay sal sl arrinta ayada ah wuxuu leeyahay salaaxu awali hadi lumma ummadda nabi maxamed inteeda hore iyo inteeda hore haddaa joogta waxay ku hagaageen oy kusuu badeen bizuhdi adduunyadoo laga zaahido lagu zaahido idan waa wuxuu nabigu ishaarahaya meesha filkaram goobnimadii iyo deeqsinimadu halkaa ku ishaaray waalyaqiin waa geesinimadii yaqiin waa inaad gaadho waxaad bixiso inay rabbi ku siin doono naftaadu aan rabbi ku qadarin oo xakawdeedu aysan oolin iyo dhacaankeedu inaysan ku baxayn wixii rabbi kuu qadaray inuusan ku garamarayn waxaan rabbi kuu qadarinna inuusan kugu dhacayn idan bizuhdi walyaqiin adduunyadoo laga zaahido la yaraysto oon la ysraacinin iyo diinto iimaan sugan iyo kalsooni badan lagu qabo labadaasay ummadda nabi maxamed hore ku badbaaday yaqiin wa halaaku aakhiriha bilbukli walamal inteeda dambe waxay ku halaagsami doontaa gacan adayg iyo yidi dila dheerid yacani hawa dheeri ruux waaba maqan yahayba intaasu guri baad kala tuuri doontaa isida dhisi doontaa waaba maqan yahay indhuhu taaghaya caawo dhan bu wax dhisi waa dumin shinan bixan laga kari maayo bilbukhli gacan adayg iyo waalamali yidi dilo dheeri ama hawa dheeri ama hawa badnin weeye adduunyada la israaciyo idan intaasoo macnoba yantabiq biqowlihi sal ly slam lixubikum اdunya wa karaahiyatkum اlmowt lixubikum اdunya zuhdigii baa cagsigiisi wey wa karaahiyatkum اlmowtna yaqiintii iyo shajaacadii bay ka hor imanaysaa wa fii riwaaya lixubikum Eh, xubukum lidunya wa karaahiyatukum lilqitaal nabigaa riwaayo kalaasa cadaynaysaba addunya jacayl aad addunyada jeceshihiin iyo geeri nacayb baad ku halaagsamaysaan oo dulli idinka dhigi iyo wax la garan waayo haddaba waxaynu leenahay jihaadka maanta adduunka ka socda ee muslimiintu iska caabinta ay ku jiraan ay gaalada ay hor taagan yihiin inta tabartooda ah waa fardu cayn wuxuuna fardu cayn noqday min mi'aati siniin boqolaalan sano ka hor buu fardu cayn noqday maanta jihaad ma jiraa waa shaka raqis in la isweydiiyo wadaad garwey inuu ku xabeebto maanta jihaad ma jiro iyo fardu kifaaye wey iyo tafsiilkaana waa ra'yi gaabni iyo aragti gaabni wey bacdama saqaطat bukhaara wa adrabijan waاlandalus wa bacdama saqaطat falastiin lixdan sano ka badan ka hor ay dhacday bacdama saqaطat ciraaq wa muqdisho hasweydiinin lix boqoloo sano ka hor buu fardu cayn ahaa jihaadku idin saaran yahay marka ma baxaayo sheekh ma jihaadi karaa hawlaha in la isweydiiyaayo waa nin cabsanayo keliya nugu leh ha ilugoynina ayar ama iska joog ama baxday ku taallaa laakiin wareega caddaysiga wax jira ma ah ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi markuu arrintaa ka hadlay wuxuu leeyahay wa amaa qitaalu dafci fardu cayntu waa in adiga lagu soo waro guryaha lagugu soo daatod isdifaacayso sidii gaalkii baabasaail oo horar ah in la raadsado oo meelihiisa loogu tago jooji oo jihaadka hujuumka la odhan jiray ama dalabi la odhan jiray ama fardu kifaaya la odhan jiray u kaadi kan dafciga waa kan adduunka ka socdaay lix boqol oo sano ka horna bilowday wa ama qitaalu dafci fa huwa ashaddu anwaaci dafci saa'ili can alxurmati waddiini waajibun ijmaaca bu sheekhu waa fard waa waajib dagaal la galo midka dafciga ugu daran weerarka kuu ror inaad ugu weerartood socoto oo ninka god godka ugu daadato bay ku fiican fiicanta mar haddii guriga lagugu yimaado waa nin la lagday un xamaga lagu dhigo firiq firiqlayn hayo unbaad iska noqon waxaad marka goyn karta un goowey in marka dalka iyo xurmada iyo diinta iyo dumarkaba la difaacayo waa waajib ijmaacan faalcaduwu saa'il aladi yufsid اdiina wdunya laa shaya awjaba bacda aliimaani min dafcihi busha cadow wasaa'ilka ee gaalka ku soo horaray in la difaaco oo lala dagaalamo wax ka waajibsan ma jiraan bacda tawxiid la salaa wala som wala zakaa bacdama aad islaamto ama iimaanka la timid ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna maxamad rasul jihadka ku xiga marka iyada marba hadduu jihaadku dafci noqdo fardocayn cayn u noqdo oo uu yahay isdifaac iyo iska caabin waxa hadda muqaawamaadka lagu sheego kale ah laftiga taxriifin weeye muqaamadaad maqashee jihaadka taagnow talbiiskaadka iskaba joojiba ayib inkastoo luawiyan iska banaan tahay istilaaxaanna ahlulcilmiga qaarkood ay ishaaraan oo idlaaqaan haddana waxaad moodaa xoogo majara habaamin baa ku jira iska badaab sheekhu marka wuxuu leeyahy cadowga saailka kusoo horeeya ee adduunyadii iyo diintii iyo dalkiiba fasahaadinhayaa in laga hortago oo lala dagaalami wax ka waajibsan ama ka muhiimsan ma jiraa bacda alimaani billah ayib sheekhu wax shardi ama loo shardiya falaa yushtaratu lahu shard wax sharda ma laha midka asaga ah fardu cayn wax shardi a ah ma laha intaad karto un gooso wey kolaad sidii ninkii intaad irmaha soo xad aad tirado rag isguray aad tirado ninkii walaalkii la dilay ama aabihii la dilay ee duulay markuu reerkii daganaha ka qaba dul tegay buu cabsaday shanqadhi iyo jabaqda intuu maqlay buu dhaqaaqi waay adugu waxa u irbad intuu dhuutaalay bay irbad soo xaday iyo maca lafteedii la gelin jiray ba la sokcaan umanhay tayib ilan erbadu sidaysa u fakatay ramiigu shanshada mi mise dhudhunka iyo intii la duleeya ariga lagu dhex ridi jiray oo duntana lagula duubi jiray sidaysa ufakan hadii kale la arki maayo markaasaa la maxaad soo qabatay markuu soo laabtay keligi duul ba ahaa irbad ba la soo noqdo wuxuu ihi waa rag isguraayaba maxaa yeelay irbad baan la soo kacaybu berri wixii caalaha lagu tolan lahaa baa la rabaabu maryahaa dilaacay iyo gabdhaha garbasaaraha iyo ka dilaacay guntuulooyinku waxay ku toon lahaayeen baa la rabaabu dulaca lagu samaysan lahaa marka rag isguraayo laftirkiisu waa min fiqi lwaaqicee ka mid ta mar haddii laguu soo daato waxaad qaban karto unbaad qaban mooyeen falaa yushtaradu lahu shard wax shardia looma shardiya laa imaam walaa khaliif walaa majmuuca qawiya abadan lanna waxaa taagan tahay man qutila duuna maalihi duuna nafsihi fahuwa shahiid wey ruuxii muslimkaa ah ee kusoo soo hororay ee guriga kugu soo dhacay dhiigiisu xaaraantaa asal ahaan buu nabigu kuu fasaxaya in suurka aad ka geyso waa min baabi dafci sail idan gaal warkiiba daab bal yudfacu bixasab imkan bu sheekhu waxaa la iskaga difaaci oo lagu dagaalamay intaad awoodo ayib waqad nasa al dalika اlculamaa asxaabuna wغayruhum bu i arrintaana waxaa caddeeyey umada culamada cadaysay annaga xanaabilada iyo keyrkood waa cadaynay bui ikhtiyaaradkiisa iyo alfataawa ba labaduba waa ku qoran hadalku khaasatan majaladka afraad lix boqol iyo sideed mar labaad sheekh wuxuu leeyahay idaa dakhala alcaduwu bilaad alislaam gaaladu hadday soo galaan wadamada islaamka goormay soo galeen lix boqol oo sano ka hor bay soo galeen mosco laba boqol oo sano muslimiintu ka talinhayeen caasimadda raashka laba boqoloo sano ayay muslimiintu ka talinhayeen hayeen jumhuuriyad dhan oo islaami ah oo yurub ku taallay bosnia bosnia walherceg waa taqaanaan dhowr iyo toban sano ka hor bay gacantii gaalo gashay jumhuuriyad waxay madax banaan oo muctaraf ah oo waxay ku sheegeen um eh, maa jamciyadda quraan ka dhexaysa iyo majlis amni oo dhan ka diiwan gasho la yaqaano islaamia waa la baabashay inagoo dhowranayna oo wada dawaafayna cagta la mariyey sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay hadday muslimiintu ayax noqon lahaayeen wax kale iska badaaye iska badaa nin soo taagan oo dagaalamayo qori wata iska bada ayax duldulo somaa ayax hadday noqon lahaayeen buuri la akaluu sarba la akaluu asirba biajmacihim buuri waybay cuni lahaayeen sirbiinto dhan bay cuni lahaayeen buuri ayax aan bay u cuni lahaayeen inay intay iskaalmaysaan sidii dadku u dagaalamaan joojiba hadday ayaxan duldule kabajaanka noqdaan kabajaan ahaan bay ugu filaayeen buuri sirbiinta gaalado dhan ma aqaan lakin wax nagu dhacay buu leehay wax nagu dhacay waa la yaqaana balaayaa xabadka nagaga fadhida musiibo إda dkل العadو بilaad الإسلام falaa rayba أنhu yaجiب dafcuه عlى الأqرب فالأqرب إd bilaad الإسلام kulha bmanزilaة البلدة الواxidة hadalka sheekha u fiirso sheekhu wuxuu le marba dee waddanka islaamka gaaladu ay daraf ka soo galaan iskaba daa inay dhex fadhiistaan meel hadda ka maqan yihin maba jire ayib in la difaaca waajib lala dagaalamo ninba ninkuu oga dhow yahay cadowga ayuu kasii daran yahay ninba ninkuu oga dhow yahay buu kasii daran yahay ayib maxaa yeelay wadamada islaamka buu sheekhu kulligood waxay ka dhigan yihiin hal balad hal gobol bay ka dhigan yihiin idinku baana kala qaybshay oo toddoba konton iyo toddoba dowlad samaymaya muslimiintu sida ay u yihiin ka jasadin waaxid wadamahay degan yihiinna waa ka baldatin waaxida wa ka daarin waaxida wey ma qaybsamaan muslimiintu wax qaybeyna ma jiraan wa annahu yajibu annafiiru ilayh in loo baxo oo loo gurmadaa waajiba bilaa idni waalidin walaa hariimin asagoon waalidku ku idmin nin daynku ula iyo hantina uusan ku idmin malaayiinteed hayse waad ka dhaqaaqaysa intaad dardaaranto iskaga tegaysa wix lagugu lahaa qor iskaga dhaqaaq ayb wnusuusu axmeda sariixatun bihada bu imaam ahli sunna axmed bn xambal nusuustiisu hadalkaa waa ku caddahay bur taa laisweydiin maayo almadahib kitaabkiisa fataawa kubraa sabxedaad aan kuu sheegay hadalkaa ku qoran yahay haddaad madaahibta afarta afiriso nafsa shay bay odhanayaan mutaahiriinta xataa fi rag u dambeeyey ee xilligii loo daraa ee loo tabardaraa ee fikriyanna loo fasahaaday ijtimaaciyan loo baaba-ay caqadiyan oo cilmiyan si kastaba loo baaba-ay haddana wadaadihii joogay weli waa nool yihiin oo arrinta waa ka hadlahayaan waxa rabbi muslimiinta ku kaalmeeyey waxaa ka mid ah ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah in weli haqaafadii islaamiga ahayd ee saxday weli maysu dhumin kutub bay ku qorantahy ha laystaxriifiyo oo bugaa yarira bayballaha laysku dhiibo oo ummadda hala indha saraacaadiyo oo telefishin iyo balaaya ha lagu sii daayo laakiin baaxura waaweyn weli xaqaa'iqdii baa ku qoran kitaabtii asalkeed weli xaqaaiqdi baa ku qoran dhumi mayso marka inbaa soo faagi doonta ibn xanafiyada haddaynu ku bilaabno ibnu caabidiin wuxuu leeyahay wa fardu caynin jihaadkii buu qaybinaya mar fardu kifaaya u noqdaa marna fardu cayn markaasuu yui wa fardu caynin in hajama alcaduwu calaa haqratin min huquuri lislaam aw calaa haqrin min huquuri lislaam fayasiiru farda caynin calaa man qaruba minhu faama man waraa'ahum baciid min alcaduwi fahuwa fardu kifaayatin ida lam yuxtaj ilayhim fain ixtiija ilayhim bian cajaza man kana biqurbi alcaduwi can almuqaawama maca alcaduwi aw lam yacjazuu canha walaakinahum takaasaluu walam yujaahiduu fainahu yaftaridu farad buu noqonaya calaa man yaliihim farda caynin kaasalaati wasawmi laa yasachum tarku wauma wauma wauma ilaa an yaftarida calaa jamiici ahli lislaami sharqan wagarban calaa hada tadriij buu leehay sheekhu wuxuu leeyahay fardu cayn buu noqdaa jihaadku goorma markii furin furimada muslimiinta ka mid ah lacadowga usoo weerarab wax furina maanta ma haynaba wax la yidhaha furin furin wadnihii qalbigii muslimiinta la taagan yahay ayib idan farducayn buu noqon buui ruux kastoo meeshaa furintee lasoo weeraray ee difaaca lagaga jiray ee xuduudaha ruux kastoo u dhow farducayn buu ku yahay dadka cadowga aad oga fog fardu kifaayo ku yahay bu laakiin haddaan loo baahanin wey ayagii fogaa ee wad adduunka cidhifkiisa dhacahaya haddii loo baahdo ayib maxsee loogu baahday dadka xuduudda deganaabana cadowgii u ka tira badan yahay ama tabar baan u haynin ama waynu ka cajisnay ama dadka xuduudda deganaabaaman diyaar ahayn ina halgamaanba xoola dhaqato wey ayib idan dad kastoo dadka ku xigaa fardu cayn ku noqon hayaa bur sida salaada iyo soomka iyo yuu unoqon noqonhayaa bur ruux ka tegi karana ma jiraan qolyihii ku xigay baa ayaguna hawshii kari waay ama laga batay ama tabarba waay kuwa ku xiga sheekhu wuxuu ilaa nin ruux kastoo muslima jihaad ku fardacayn ku noqda buuri marka lagu leeyahay fardu kifaaya muslimiinta iyo gaalada is haya waa inay isku filan yihin o iska dhicin karaan xaggana aynu ku duulayno mar laakiin hadday noqoto sida hadda taagan oo kale ama dhowr boqol oo sano kor soo bilaabatay bari iyo galbeed meel kasta ruux kastoo muslim joogaaye fardu cayn saaraan sida salaada iyo zakada u saaran wey xaashiyat ibni caabidiin baa dalka qoray majalladka saddexaad laba boqol soddon iyo sideed sidoo kale waxaa futwooday kasani kasani saaxib badaaci sanaayic jildka todobaad toddobaatan iyo labo ibn nujaym fi lbaxr raaiq isagoo mujaladka shanaad boqol sagaashan iyo ko ibn hamaam alxanafi fi fatx lqadiir mujaladka shanaad boqol sagaashan iyo ko waa arrin iska qoran wey madhab xanafiya warkaa waa ku cadya haddaad maalikiy u timaado addasuuqi fi xaashiyatihi wuxuu ku leeyahay ala shari sagiir baan filaya wayatacayanu jihaadku fardu cayn buu noqdaa bifajci lcaduw cadow hadduu kugu soo kadiyo adoon diyarsanin baa cadowga uh, un weerar kugu haya oo ku dhex dhexboodaad aragtay fardu cayn calaa kulli axad buu fardu cayn ku noqonaya wa in imra'atan aw cabdan aw sabiya haweeney ba allah ka dhigo haweeney ba allah ka dhiga fardu cayn wey udubkay la boodaysa waa isdifaacaysa seeftay qaadanaysa quriga afufaysa fadhiisan mayso addoonku waa fardu cayn ba ku noqonaya sayidkiisi waxba la weydiin maayo ilmaha yar ee mumayiskay xoogow qoriqaadka laftirkiisu weerarkuu galhaya ila istifaacu galhaya wayakhrujuuna haweenaydu iyo addoonku iyo ilmaha yar way baxhayaan walow manacahum lwaliyu wazawju warabu dayn islaanta hadduu ninkeedu yidhah ma dhaqaaqi karti car xilhay dalaaqan ha dhaqaaqdo way iska dhaqaaqaysa xilxila miyaa jooga meesha waa laishayaay xiniyaa laisku dhegan yahay zawjka oo diidan weliga oo diidan ninkii daynta kugu lahaa oo dagaalamaya indhaha caddaynhaya afkana ka uburinaya iska dhaqaaqaysa maxaa yeele hawshu waxaa weeyaan maxasti baa loo dooda soo daatay isdifac hawsh gobnimo waa dhamaatay nin gurigiis la dhex taagan yahay oo xagganaasa cabinhay musiibahadana haysata w xaashiyada mujaladka labaad boqol toddobaatan iyo afar wa naxwu fi bulqat saali liaqrab masaalik asna waa ku qoran yahay ayib mujaladka labaad laba boqol iyo toddobo idan marka waxaa noqon hawsha waxay isu bedeleysaa waqatilu lmushrikiina kaafa kama yuqaatiluunakum kaafa wey marka ayada kala bax ma jiro waa la iskugu tegi shaaficiyo warkooda waaba ka cadyahayba nimankaaso dhanba waa warkooda waa kasii cadyahay shahaabudin arimli saaxibi nihaayat almuxdaaj bisharxi ilminhaaj labada kitaabee qamaraynka u yaqaaneen shaaficiyo weydii wadaadaha soomaaliyeed weydii qamarayn maxaa loo yaqaanaa tuxfaha iyo nihaaya lagu leehay xabadna in qash laga sii diyaar looma ah idan rimli wuxuu leeyahay nihaayadiisa fain dakaluu gaaladu hadday soo galaan baldatan lana magaalo aanu leena hadday soo galaan wa saara baynana wa baynahum duna masaafati lqasriba weliba aysa soo gaadhin shaaiciyagoo soo gaadhin waxaad ogaatay inay kusoo dhow yihiin meel salaada lagu gaaban karo siddeetan iyo ko kilomitr wey waxay shaaficiyu yaqaanaan masaafat lqasr iyo ko kilomitr bay soo dhaafeen wax dhan welina maysa soo gaadhin fayalzamu ahlaha dafcu xataa man laa jihaada calayhim min faqiirin wawaladi wacabdin wa madiinin wa mar'atin jihaadku waa farducayn buu noqonhaya waajib buu ku noqon dadka wadankaa degan inay isdifaacaan xataa wuxuu waajib ku yahay dadka aan jihaad lagu lahayn alaykuna jihaad biljihaad aladi laa shawkata fiih walaa qitaal dadkii la yidhi xataa jihaadku fard buu ku noqon ninkii faqiirka ahaa uu lugayn kabau gashanhaya weladkii sabigii wey ama ninkii weynaaba laftirkiisa aabihii joogay waalidkii u joogay ama hooyadii ay joogtay addoonkii ninkii deynta haweeneyda kulli waa baxaya haweeney nin addoona nin dayn dayn qaba kulli waa dhaqaaqahaya nihaayaha mujaladka sideedaad konton iyo sideed bu warkaa ku qoran yahay bal alkhaiib ashirbiini saaxibi muqni almuxtaaj bisharxi lminhaaj asagu wuxuu leeyahay dafcu lmuslimiina lilcaduwi aladi dakhala bilaadahum waxtalla ardahum bilmumkini minhum wa bilmutayasari ladayhim mutayasiri ladayhim xata walow kana hada dafcu mutayasar aw almutayasir lahum huwa ramyu lcaduwi biاlxijaara ufiirsahadashaafici warkaas u cadya wuxuu leeyahay muslimiintu cadowgooda soo weeraray ee waddankooda qabsadee soo galay inay iska difaacaan waa fardu cayn waana waajib saaran maxay isku difaacayaan wax kastoy awoodaan wax kastoy awoodaan bay isku difaaci hadday doontoba ha noqdo waxay awoodaan dhagax in la tuuro bas qori ma haystaan oo ber ma haystaan aaka ma haystaan seef iyo waran ma heli karen dhagaxbay tuurahayaan intay buuraha fulaan bay dhagax wey soo fujinayaan markaasuu derderi miduu feedhaha kaga fadhiisto miduu madaxa kala jabiyo waa waa dhammaatay xagashaad ka buuxsan iyo faraqa mid baad ilkaa ka daadinaysa ishaad kasoo tuuraysa waddooyinkay baabuurtooda mari baad dhagaxyaa waaweyn ku gudbaysaa laamiga waxaa ku daadeen gaas iyo garaaso baabuurku waa uu bariiqanaya wuxuu ka baxayaa marka khadka deedna waa u dhamaatay waxay awoodaan bay ku dagaalami waxaa muslimaha marka rag waaweyn oo culamada soomaliya inay ku yidhaahdaan aakaba ma samaysan karin saan ku dagaalanaa bal xaggana aima shaaficiya almutaakhira ee haddana aad ku tuhmaysay inay ashaacire yihiin ama ahlulbidac ba yihiin ba waxay soo taagan yihiin war dhagaxna allaha ka dhiga gaalka wuxuna lagu tuur budh allaha ka dhigo budh weyn intaad qabsato midaad ganac goyso midaad giir goyso wax weyn wey waa lagu dila sooma horaan bood dhiman ma kole adduunka ugu ayb hadalkaa wuxuu ku qoran yahay aqulu dafcu lmuslimiina lilcaduwi cala ayi naxwin cala ayi naxwi mumkinin mutayasirin huwa min aljihaad wax kastoo muslimiintu ku dagaalamaan oo marka ay heli karaan in ay ku dagaalamaan oo ay tuuraan waa jihaad caruurta falastiiniga dhagax tuuraysa ama dhalooyinka gaaska a tuuray jihaad wey waxay awoodeen baa intaas ninka fallaadha iyo leebka tuuraya jihaad wey ninka dhagax tuuraya daaqadaha ka jabinaya jihaad wey idan waxaa weya rag isguraaya maqli jirti intaas hadda maraysa sheeko raqiisa weeye ilaan awoodoodo kala yeelano jihaadku fardocayn noqon maayo mana banaano ogormad yeelan yaa ku sugi waa doqonnimo anugu waxaan garan waaya wadaaduhu inay isdanaasacahayaan iyo inay waxaan khayaano lagu heshiiya ummadda in la khayaamo la taqdiiriyo oo la suuxiyo tahay iyo inaan waaqaca lala soconi waa ku wareere xira xayraan kaga sugnaa arrinta ayadaa maxaa yeelay wargaalkan maanta adduunka kusoo duulay soo miaal kuguma fillo in waddamo waaweyn oo culamo islaam ka soo baxeen ay lix boqoloo sano ka hor gacanta ka baxeen maalin kastana ay soo durkahayeenoo tii u dambeysay ilaa geeska africa badda ay istaageen yaa ku sugahaya ninkaad u diyaar diyaargaroobi eed u xirxiran eed u xadxaydan ee kusugu waa kuma waa doqonnimo aan diyaargaroowno hal la sugo seen kuu sugay qawaaniin istraatiijiya baciidaan lehay mid qariibaan lehay mid mutawasitaan lehay saan kuu baabi'in laha hadhowna interview kaaga qaadi lahaaba diyaar u anugu muslimka qonyar socodka waan idiin soo sheegay ko iyo toban qodob oo dejisan dib ugu noqdo ka mutadarifka ee usuuliga adduunka in laga baabi'iyaba mudan shuruud buu leehay nin adduunka qoodaysta oo shuruud dejistay shuruud lagu islaamo iyo mid lagu gaalooba dejistay oo jagboontiyo adduunka u daatan yihiin wixii xukuumaad sheegan ay la shaqaynayaan ba waxaad leedahay hortaan marka jihaadku wuxuu waajib noqonaya markaynu goorma karaysaa waayahay ninkaad u diyaargaroobe u tababare ood hub u samaysan eed lugyar goormaad samaysan haddaod maanta aa kii heli karto ood qorigii kale heli karto imaa inay deeq kugu siiyaan kuwa isku kacsan oo gaalo ah iyo imaa inaad ka iibsan karto bal hadda wadaadihii baaba qaybo a caalamu islami meel kamid kusamaysta qorihii yararka ayb waxyaaba badanna samaysanay war haddaba intaa haynaa ilbaa inoo baxday xaggeed dib inagu celinaysaa waxaan adduunka lahaynin baaba inoo baxay wax kastoo la waayba dhagaxna halla la tuure halla halgamay culimadu yidhaahdeen sheekada raqiiska waxaan u malaynaya wada waa un waa wadaaddan waaqicba la soconin ya ma cabsi ma ku xukunnaa wallahi cabsina waa ka daranta cabsina waa ka daranta musiibo wey haddayna odhan lahayn ma ogtahay tahay haddayna odhan lahayn waa niman yahow bal u yarkaadi aan u diyaar garowni waaqicii madiina lagula soo ordi oo wa lagu dhi saasay ahayd eh, saasay ahayd eh. war xilligii nabi maxamed jooge iyo waaqicad maraysaan isku baab ma aha xilligii nabi maxamed gaalo wax isku xidhay ma jirin oon gaalnima ka ahayn gaalnimada weyn nin meesha ku haysata mooye wax masaalix caskariya walaa istraatiijiya wax isku xidhay walaa ijtimaaciya ma jirin nin kasta meeshiisoo faqri ku hayay iyo diin la-aan maalinkaa ninka soo waramo iska difaacahay adduunku waa qarya sagiira waa la wada shaqeeyaa markay iyagu masaalix yar isku qabtaan haa way buuqaan inaga lagu sirhaya beentood wey soo tuugtu ma arag markay doonaya inay ku xadaan ama ku jeebsiibaan ayaa isku dhici fer ba isku qadqaado in kala qabo waa lagaa bixiy lacagta soo ma taqaanaan idan waa tuug waaweyn oo dagaal ayaga iyagaa dagaalamahaya markaynu ahaa dhahno baa ku dhamaata adigu marka sheekada raqiiska kulte waa ee <laughs> naloo sameynaya mushkilo wey warwaaq hadda aynu marayna ee dhowr boqol san la marhayo waa ka duwan yahay meel aad maanta ku diyaar garoobi karto oo lagugu sugay nin cadowgaada oo ka og markaad tabar yeelto inaad daynay waan ku oga markaad tabar yeelato ama aad awood hesho sida maanta uu kuu gelay si ka daran ad u geli ogyahay see marka kugu daynha war hebel igtaada aan kuu diyargarooba socon mayso waa sheekaan jira wax jira ma aha marka waa khalad haddana andimadii iyo shucuubtii muslimiinta dadka haystay ee boqorada ahaa ama ru'aasada ahaa gaaladay ba la shaqaynhayaan ayaga gaalada waaweyn iyo xukuumaadku isku cadow maxaa cadowgooda ashabaab almutadayin almultazim ninka dhallinyarada soo kacahaya ee diintiisa ku dhaqmahaya intuu doona baa la ekaade cadowkaas wey waa muttafaq sidaa darteed wasiirada daakhiliyada arrimaha gudaha ee dowladaha islaamiga ah ama carbeed khaasatan tunis baa lagu shiraa sanad kasta shir ka baaqda ma jiraan afar boqol iyo konton shir iskhilaafi mahayaan maxaa isku cadow kulligood isku cadow waa maxay wiilashan yararkii wadaslolka gaaban ee salaadahay jamacadka ku fiican ee gacmaha ku dhejinaya qaraada wanaagsan hadhowna ooyahaya hadhowna cabadda la soo boodi hala qabto warku waa cad laakiin arki maysid kuwa khaarijiyo kulmahaya kuwa dhaqaale kuwa arrimaha bulshada madaxweyne isku tegi lama ogolo alqima alcarabiya isku tegi mahaya libi macmar kadaafi mar xanaaqsano dhihi boqor cabdallah ku kacsana boqor cabdallahna si rito qoransanka taagahaya abadan isu imaan mahayaan intaasu cudurdaar baa la sheegay inuu shirka qabsoomi waayo kuwan ayagu wasiirada arrimaha gudaha maxaa iyagu wax iskhilaaf maxaa looga waayo iskhilaafi mahayaane masaalix mushtaraka ka dhexaysa cadow hal cadow bay leeyihiin gaala ma aha yuhuud ma aha nimanka yararkee soo kacahaya weeye ee xumaantii diidan ee zinada diidan ee dhaqanka wanaagsanaa ummaddaha loo celiyo taariikhdeeda isla soo taagan ayib musiibadu taas wey ama xanaabiladu ayagu warkooda waa cad yahay muqni eh, ashirbyni mujaladka afraad laba boqol labaatan iyo shan hadalka ugu laaba ama xanaabiladu waxay leeyihin faama ida araada alcaduw alhujuuma cala lmuslimiin faama ida araada alcaduwu alhujuuma cala lmuslimiina fainahu yasiru dafcuhu waajiba cala almaqsuudiina kulihim wa cala gayri lmaqsuudiina kama qaala tacaala wain istansaruukum fi اddiini facalaykum اnnasr wkma amara الnabiyu binasri اlmuslim unsur akhaaka daalima aw madluuma wasawa kana arajulu min almurtazaqa ninka dagaalamaya ha noqdo ciidan diiwaan leh oo musharqat ha noqdo mid muslimun ciidankaba ka tirsan ha noqdo dadka oo dhan baa laga rabaa lilqitaali aw lam yakun wa hada yajibu bixasab اlimkaan culamadu waa caddaynayaan dafciga noocaasa wuu waajibi saanu ku awoodno saan awoodno biasab wixii kuu suurtagala ciid iyo carar la siida allah ka dhigay sidii kuu suurtagasha ee aan diyaargaroon hala sugo yani waan garan waaya meel laga keenay bixasab libkaani calaa kulli axad waxaa iskaga qasan wadaadihii fardu kifaayihii iyo fardu caynti baa iskaga qasan ayib alaa calaa kulli axadin binafsihi wa maalihi maca alqilati walkahrati walmashyi walrukuubi kama kana almuslimuuna lama qasadahum alcaduwu caama alkhandaqi lam yadan illahu fi tarkihi laxad majmuc lfataawa majalka labaatan iyo sideedaad saddex konton iyo sideed aqwaal badanna waa leeyihin lakin halkaa qowl baanu iskaga gaabsanayna laakiin kulligood muqni ibnu qudaama u laabo majmuuca tag meelo badan tag fardu cayn inuu yahay marka ummad la soo wararo islaamiga waddankeed inaan la yimaado ama loo soo dhowaado inuu fardu cayn yahay muran maraha culamadu waxay caddeeyeen nin kasta wuxuu awoodo isku difaacay nin waran la haliila nin fallaadh iyo gamoon la fadhiista nin dhagax sii daaya waxaynu awoodna inu dagaalamayna ilaa aanu baaba'no ama la xoroobo wax u dhexeeya ma jiraan halla isdhiibaa xaggee isu dhiibi xaggee isu dhiibi xaggee u maxaa kuu hadhay mhm. abadan abadan yowma nahaawanti yowma alqaadisiya iyo madaa'in kulli dib u fiiri markii saxaabada loola yimid maroodihii waaweynaa ee miday dhowr magac lahaa maroodi weyn waa tichnica waa kaaro wey rag baa ka buuxoo saaran ummaddii mujaahidiinta qaybna wuu jiidi qaybna jeeni wuu ku dhufan wixii ka soo hara ragga saaran baa ku dilahay risaas baa saa uga dhacaysa leebab baa ka soo baxaya fallaaraha ka soo baxaya seefaa ka dhacaya waramaa ka socda eebooyin baa gantamahaya qaybna jilibku marinhaya saxaabadu maysan dhibanma fardihii carbeed ama ragga muslimiinta halgamahayena markay murdo arkaan bay cararhayaan faras faras buu ka hortagaa fardihii baalkan soo humbeliya dhagaha waaweyn ee uun soo kufay markay arkaan fish waa la kari waaye saxaabada markay dhaqaajin waayeen way ka degeen fardihi bay ka daatay waxayna joojiye fardaha lug baa lagu dagaalamay iyagoo maroodi watay lug baa loola baxay ila saxaabigu waa yaqaana waxa inuu ragna saaran yahay sidii loo waday raggina waa laayay maroodihi indhaha laga soo riday ti waran la qaatay baa isha laga togta mrodagi indhihii marka laga soo riday ma arka hadi waa cama indhoolo wey wareegeysi bu galay raggii baa lasoo daadsaday marka dargowrac waxaa la rabaa sheekh mar kastoo xeelad la isticmaala ama inaad tirado maya sidii ninkii geela laga dhacay markii suu geel u daba taagnaa u raad taagnaa markuu geel u dhow yahay buu nimy waan oomanahay aanu biyo doonana xaafaddan ku noqono biyay doonteen reerkay saaka kasoo duuleen geela kasoo raadqaayan bid ba ku noqdeen habeen bay dib udheaadana so noday geli tag hade dheelmadayba reerka dhacay buu tagay gelaysaa ninkii xoolaha kaa dhacay intuusan xuduuddada ka bixin oo qabiilkiina uusan dhaafin baad ka adag tahay soo maha laakiin mar hadduu ka tago oo adoo reebay ah intuu geel kaa qabo bakool ula galo kuu dhammaatay waa dhammaatay geeli oo marka ay ku raataagan yihin u dhow yihin bay dhamay waana oonnay aynu reerkii u biyo doonayna balsuga dib baa loo soo noqday waa la soo biyo doontay geeli xaroo hadi waa tagay haddaad xadda markaa ninka ishaysaan ee wuxuun isku dhow haba kaa awood bato oo balaayaha sii daayo adna baabuur baad sii daynaysa ma dhib baa jira hadduu kuruus misalis iyo balaayo soo qarciye iyo sabaraqi dheeraysa ana wiil cabaysan baad sii dayn maantabaad isceshan kartaan ba haddaad laakiin anuu sabicabni u kaadiya dib dambe soo gaari maysaan weligaan lagaa kici maayo waa khalad ayib jihaadka noocaasee fardacay noqday warkaan soo gaabiye boqolaalla sano ka hor fardocayn noqday bacda maa saqadat bukhaara wa adrabijan iyo meelo badanba ayib wa mosco meelo badan gacanta iyo andalus ay gacanta ka baxeen dadkii muslimiinta xukumahayay xukuumaadka islaamka ama dowladaha ad ku sheegteen islaamiga ah maxay ka aaminsan yihiin mawqifkay ka taagan yihiin anugu haddaan warkii aan aaminsanay soo guuriyo waxaad odhanaysaa wadaa deg deg hayaa tahay waa yaroo dhib badan baa tahay haddaan wadaadihii saruuriyo saruuriye odhan jiray ama qudbiyiin ama akhwaanulmuslimiin ama i t ka guuriya warar kale waad waa nimanku kacsan xanaaqsan niman xanaaq warka jooji laakiin wadaadihii lagu yaqaana inay xukuumaadka difaacaan waxay xaq u arkahayeenna ku difaacahayay sawaban kaana fi xaqiiqati batilan aw sawaaban wadaadaha warkooda baan idinsiin haya sheekh albani raxmat ullahi tacala caleyh wa akharu lmudaaficiina can alxukuumaat alislaamiya nin hawshaa kaga daran ma xusuusto kolley caalamka islam maanta ragga culamada soo maray xataa raggii isaga kasoo horjeeday ee masalatu alxaakimiya ku hayay uu ku magacaabay khawaarij khawaarij khawaarij hada zamaan ama khawaarij alcasr uu ku magacaabay xukuumaadkiibuu ka hadlahaya qawluhu tacaala qaatilu aladiina laa yuuminuuna billahi walaa bilyawm alaakhir aayaddaa markuu tacliiqinaya wuxuu leeyahay ashaahidu min hadi alcibaara laysa huwa lafdu nadari duwal alislaamiyati kuliha ila anahum mukhaalifuuna lihada alaaya aayaddan aan daliishadii hadalka aan sheegay ujeedadan oga dan leeyahay amaan oga gol leeyahay ma aha buu ihi inaan dowladaha iyo xukuumaadka islaamiga ah aan dareensiiyo inay aayaddan khilaafeen ila ilahay qaatilu ladiina buu leeyahy nasaari yuhuud baa la wataa maraykan baa la wataa rabbina qaatilu ladiin laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh wlaa yadiinuna diin alxaq min aladiina uutu lkitaab xataa yucطu ljizyata cayadahum saakhiruun buu rabbi yidhi sheekh wuxuuhi ma doonahayo inaan araggooda ku laaboon dareensiiyo inay aayaddan khilaafeen ma doonahayo buui maxaad doonaysaa sheekhu anahum mukhaalifuuna lihadi alaayati fi ahami mawaadiciha muxuu yahay aayaddu mawducay ka hadashay iyo masaa'ilkay taabatay jizyay taabatay oo jihaad bay taabatay ka ugu daran waxaa weeye wa hiya muqaatalatu haulaai اlkufaar in gaala lala dagaalamo ilaahay aan rumayn en rabbi rumayn en rasuulka rumayn ee kitaabka aan ku dhaqmayn qiyaamo aan rumaysnayn ilaa ajizada bixiyan la daba taagna rabbi ma yidhi taas laisweydiin maayo buui faina hada in gaala lala halgamoo la jahaadaaye faina hada alnawc min alqitaal aladi yatamayazu bihi lmuslimuuna cala alkufaar wa huwa aljihaadu fi sabiili اllahi asbaxa nasyan mansiya asbaxa nasyan mansiya cinda xukaami اlmuslimiina sacuudiga ma ka soo rabna qaatibatan sheekha xukumhaya aniga ma ah warkii sheekh way bixuruufihi wuxuu jihaadkan in gaalo la dagaalamo layska dhiciyo ah oo arrimaha muslimiintu ay ku tilmaanayeene janna ku kasban jireen ee la yaqaanin macruufka wa huwa aljihaadu fii sabiili illah muxuu noqday asbaxa nasyan mansiyan cinda xukaami lmuslimiina qaatiba gebi ahaanba kulligood laa boqor cabdalle walaa oday cabdallan ka baxay haddiiba loo galaa inuu xaakim yahay oy soomaali warkaas aan buuq laga kicin anagana miska layla daba rogin ayib si kastaba noqoto kulligood nin jihaad tabar uha ah, diyaar u ah ama doonayaay ma jiraan bal waa arrin la halmaamay sheeko aan jirin weeye qaamuuskooda iyo manhajkooda iyo istaraatiijiyadooda iyo aragtidooda siyaasadeed midna kuma jirta wax u qorshaysanba ma aha miisaaniyadda ciidanka walaa wax sallaba ma aha agtooda wax jiraba kama ahaba asbaxa nansiya qaatibatan fa rabbunaa yaquulu sheekh baa halka wata rabbigan wuxuu leeyahay buui qaatilu ladin laa yuminuun aayaddii buu sheekhu dhameeyey wuxuu uhi sheekhu marka fanaxnu nuqaatilu fanaxnu laa nuqaatil haؤulaءi اladiina laa yuminuuna biاllahi wala bاlyowmi اlآkhir wla yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh bal naxnu nunaasiruhum wanantasiru bihim wanuqalidhum fi kuli ma yafcaluun ila akhiri kalaamihi aayib sheekhu wuxuu leeyahay haddaynu xukuumaad hoos soogno ama aanu maanta muslimiin nahay gaaladaa rab buu yidhi ha lala dagaalama lama dagaalana buuri xabadna kuma ridno bal ayagaabaan kaalmaynaa buuri ayagaan caawinaa ayagaan caawinaa markay ishayaan baaba xoolaha ururi shidaalka sii ciidanka maraykan ama nato waxaad ku sheegteen biyo baktiga afghanistan umadda ku baabi'inhaya raashinkay cunaan iyo biyihay cabaan caalam islamiga laga qadaa duwal khaliij baa bixiya la soco warka asaga ciidanka ciraaq jooge ummadda baabi'inhay iyo midka afghanistan jooge baabi'inhaye iyo ka soomaaliya jooge ummadda baabi'inay meel kastaba raashinkay cunaan iyo shidaalkooda iyo biyahooda boqol kiiba sideetan caalam islamiga ka taga duwal khaliij baa khaasatan weliba u bixiya war la ogyaho la yaqaano macruufa weeye marka sheekhu tii buu ka hadlahaya iska daa inaan la dagaalanee taa waaba tolli noqon lahayd inagaaba caawina buu i nunaasiruhum hadday noqon lahayd nunaasiruhum idaa taqaatala bacduhum maca bacd wayba runaan lahayd markay gaalo dagaalamahayaan ayago is baan isku diraa lafageli iyagaa la isku jabiyaa wadaadaba qaws inay bannaan tahay qaba laakiin hadda waxaa weeyaan bal nunaasiruhum cala almuslimiin muslim baanabi kuu leeyahy waa tukanaya safka hore saga kaga horeeya gaalkan asaa kuu soo raabad isku xabad baa kugu dhici ama tiisaa kugu dhi ama ti gaalkaa kugu dhici ayib wuxuu uhi sheekhu wanantasir bihim ayagaan gargaar iyo kaalmo iyo guulba weydiisanaa markaan xoogood wargaao imaada wasaaba lagu carari kaala ila qabo ayib is intaa waxaa ka daran bu sheekhu wanuqaliduhum fi kulli ma yafcaluun sheegada haday xirtaa waa la xihanayna sarwaadildilacsadaqata waa la qaadanayna badhamaha hadday furfurtaan ay xudunta geeyaan waa geysaneen hadday markay socon hayaan warwaarsadaan sidii wiil gudan waa waarwaarsanayna hadday sidii daaxuurkii ama u socdaan daayeerka weynaa waa u soconayna wax kasta fal kastooy sameeyaan baan sheekhu ku raacnaa buuri musiibadan haysato cajalka saddexaad min fitnat alkhaliij ashradada loo yaqaana saddexda ah taqriiban ama way ka badan badantaan filaya cajalka saddexaad buu hadalka ku jira sheekh waa kuu caddeeyey xukuumaad inaysan diyaar u ahayn wadaadihii marka caalamulislaami joogay siduu sheekh cabdiraxmaan sheegay baad moodaa inay jirto maadaama xukuumaadku aysan diyaar u ahayn nasyan mansiyan qaatibatan wadaadihii joogay iyo mafaatidoodii xukuumaadkay ku raaceen xukuumaadkii ma diidan haa inaguna inaga daayo maca asalaam musheerkan ha laga qaato intan yarta shacabka ina ogol ha la ceeshado habeen kasta loo muxaadarayo boqorkiiba diidi inagu maxaa inaga galay sheekh muqbil ibn haadi alwaadici raxmat ullahi tacaala caleyh asagu waa ka cadcadyahay sheekh albani wuxuu le shekh albani saad aduu u sheegta maaha yani lisaan xaali baan ujeedaay saad u sheegta ma inay ilaaweyn faraha ka qaadeen oysan diyaar u ahayn jihaadka ma aha xukuumaadkuy bal waa acdaa ljihaad jihaadkayba col la yihiinoo ninkii sheega maligii baa galay wuxuuna sheekhu leey markuu la hadlayay bacdu jamaacat alislamiya almujaahida la hadlay wayanbagii an yaxdaruu waxaa habboon inay digtoonaadaan taxadar ay qaataan dadka halgamaya kula alxadar fa xukuumaat lmuslimiina satascaa fii ixbaati hada aljihaad buuri xukuumaadka adduunka maanta jooga islaamka sheeganayaay jihaadkii bilowday ayagaa waxay u sacyanayaanay u dadaalahayaan inay baabi'iyaan maxaa yeele jihaad hadduu socdo waxaa ka dhalan dowla islaamiya tuxakimu kitaaba rabbiha wa sunata nabiyiha kitaab baa lagu kala bixi xukuumaadkuna kitaab kuma kala baxaan brotocolaad iyo ingiriis iyo faransiis iyo maxkamadda adduunka u sarraysa heeg iyo waaa tirada iyo wa la garaba bakti iyo jamciyadda qurmaha ka dhexaysa iyo booliska adduunka wa la garaba boolis adduun aggu jira lagu socdaay boolis adduun iyo maxkamadda adduun iyo majlis amni iyo waa arrimaha muslimiintu bas unba u taagan yihiin gaala maxaa looga qaban waay abadan ma arkays wax laga qabanaya ma jiraan wax hawshaa laga shaqayn mid xaakima ama wadan islam baa lihi waa inuu marqadeed dabaqo dimuqraadiyadda ma laga dabaqo uganda ma laga dabaqo oo ethoobiya laga dabaqo marku hadda males mucaaradkii baabiye cagta mari xataa ardaydii boqolaalanka kunayd eber ka dhigay reer yurub lagama hadlen waa loo aamusahaya kenya hadda waxaa lagu haystaa waa in ay cadaalad doorasho doorashada uma dhicin wadankan yarka sakaraadka la raba in la baabiyo dhaqaa dhulka la geeyo lasku baabiyo xooguu muslimiin yar waaweyn baa jooga malagood baa galay abadan kolba waa seef dhankii doona loo jeedin wey hingaraarac baashi geelka calays agga dad ka tabat agg ordi jirtay aggan agg ordi jirto kale kolba meeshuu asagu doonahay unbay baashu gashaa dhibna haysta wey marka xukuumaadku maadaama xukuumaadka maanta duniyada jooga iyo gaalada isku dan yihiin jihaadkuna waxa ka dhalan dowla islaamiya ay tahay dowla islaamiya waa almaxduuraat adduwaliya alcaalamiya meeqay ahaayeen saddex saddex arrimood baa mamnuucun duwaliyan aljihaad fi sabiili illah tatbiiqu الshariica alislaamiya iqaama khilaafa islamiya saddex mamnuuc wey mid maraykan habeen dhow hadda usbuuc maxaadalada hore kadib baan fiirsan jaziire la keeno hadlay maxaad xamaas maxaad ku haysataan baa le xamaas waxaan ku haysanaa bur waxay doonaysaa in haza ay ka dhigto dawla islaamiya hadihi hiy musiiba wargaalkii baa warkiisa caddaysan adna waxaad akhwaan muslimiin bay ka infisaaleen ka go-een kan weeye sheeka raqiisa jamaaca xisbiye weeye wadaad tacbaan oo show xisbiyadu un lagu madax maray ku khafiifayba oon umaya aakhir laga abreeshimi doono yaa intaa gaalka baa warka caddaynhaya oo kule nimankan waxaan ku haysana masawaariikhay tuurhaya maya ma rabno dawla islaamiyay rabaan meeshan ay ka sameeyaan yaa la is ogyahay sheekh maalinkay muslimiintu madoobaan dawla islaamiya ay dhalato washington bay ka qadanhaya waa macruuf gaalo waa ku taqaan sheekh taariikh baa leedahay nin hadda soo badoo ma tiid lika hadda soo foodhoo soo badoo ma tiide muslim baad tahay salaf baad leedahay ab iyo baa baad leedahay taarikh baad leedahay waa lagu yaqaanaa kun iyo afar boqol oo sanaad soo socotay nin soomaaliyeed ba wuxu sadaqadaan cuni doonaba saansaan gadan kartaa sadaqadaan cuni doona maanta weliimada iyo meesha sabtu aan ka cuni doono waa sii garan buur digsiyaha waaweyn iyo howlaha wanka lasi wadaan garanaya buur mesha u socoto way iska caddahay soo maa warwaluu yaqaanaa waxaa ta waxaa kaa iman doonaa waa la yaqaanaa nimaa taqaana yaa tahay lama yidhahda dhin soomaaliya waa lagu garanaya shek xasan marka waa in runta la caddeeyo wareega cadiiska la iska daaye tiibuu sheekh ka hadlaya marka wuxuu leeyahay muslimiinta halgamaya iyo jamaacaadka halgamaya waxaa waajib ah inay aad iyo aad uga fidhoonaadaan oo ka digtoonaadaan oo ka taxadaraan dowladaha islaamka laftirkooda iska ilaaliyaan liannahum xukuumaadku yakhaafuuna min iqaamati dowlatin islaamiya war cad wey ayib fayaltafu الnaasu xawlahum uma yarjicuuna calى xukaamihim dowla islaamiya meesha ka dhalan shacabka iyadaa loo qixi dhowrkii bilood ay maxaakimtu inoo soo boodeen yurub iyo galbeed iyo carab baan kulli ka soo wada guurayn nairobi baa laga socday walxaqu yuqaal runta in la sheego wey maxaa loo socday nabadaas iyo islaamka iyo gabdhaha xijaaba wadaadda wax kala xukumaya hawsha wanaagsan baa loo socday ninka isagoo nifaaq qalbi ah qabay mooyeen ama xuduud nafsiya ay galeen mooyeen ama aragti kaloo qabiil qabay mooyeen waa la socda ummadu waa socotay dad babaa guurayba dad baa sharciyadu soo kansalay ay meelaha ku noolaan ay ku joogeen idan hadday dowla islaamiya taaka dhulka adduunka ka mida ay ka istaagto muslimiinta ayaday buu sheekhu ku yidhi ayadaa shacab loo noqon shacabkii diinta bu baran kadibna waxaa la soo aaday xaakimkii xoog kuga haystay adduunka wanima intan way sugnaatay kii weynaa boqor inoo geeya asaga maalin la diranbu hawshaaba marka sidays u dhicin boqoradu iyo madaxweyneyaashu waa inay hor istaagaan dhaqdhaqaaq kasta urur kastoo isu tagaa halgan kasta waa in la baabi'iyo san aakhirkiisu uusan kugu soo noqonin waa iska caddaaya buu sheekhu leh walaa yadruuna ana almuslima laa yakhruju ila cala alkafiri bishuruud wakadalika amrika waayruha min adul kaafirati fahiy takhaafu min iqaamati dowlati islaamiya shee muqbil baa leh ama xisbi dhamarka ama suurad ay ku taalaay wuxuu ihi laakiin xukuumaadku waa doqomo ma yaqaamaanan buu hi muslimiintu waxay ku baxaan la dagaalabaan ninkii diinta ka taga gaalooba laakiin muslimku walaalkood wey ma ishagaajiyaan wabilmunaasaba waa waxa sheekh muqbil lagu yidhi xukuumaadku diinta waa dabiqi lahaayeen oo shareeco waa ku dhaqmi lahaayeen laakiin xoogo waa mukrayno waa la qasbahayaa ninkii weynaa ad sheegaysay hunaaka rajul akbar ad lahayd baa nimankan qasbahay wuxuu ihi sheekhu khalli yatanaasalu haddii qasab jiro la dirqihayo kursiga waa iskaga dega bur intuu gaaloobi lahaa war maraykan anu madaxweyne noqon maha iyo carrutan u xihan iga dhaqaaqayda daafara iga qab saacaddan qala anugu boqol hebel mi waa ka baxayda carrutan u xidhanhay maca salaama maxaa kugu qasbi inaad gaalnimo umadda ku hogaamiso oo diin la-an ku hogaamiso khalli yatanaasal buri waxaa ikraam ma aha ikraam ma aha buri iyagaa doonhay iyagaa laftigooda musiibo ah oo ummadda baabiinayo gaalada horboodahay sidoo kaleba maraykanka iyo dowladaha gaalada ah waxay iyaguna ka baqayaan buui adduunka inuu ka istaago buqca ka istaagto dowla islamiya ka dhalato wa bilmusiiba haddana sharulbayiti maa yudxig baa la yidhahdi waxaa adduunka lagu ogol yahay dowla yahuudiya ama juush state waxaa tihahdaba waa laga ogol yahay laakiin lama ogolo islamic state mamnuuc wey islamic state mamnuuc ama jewish state waa waa fasaxan arabta carabta loo yidhaha anabls loogu yeedha waaa la kulligan ogolaada dawladda inay dawla yahuudiya ta bimacnaa ruuxan yahuudi aan kuma noolaan kara wey xaqna kuma laha dhulkana xaq kuma laha waa dawla diiniya waa loo ogol yahay rag shaqaysta wey adduunka sankiisa biya ka keeneen ayib ninka ragga ah, waxaa la iddaa kuuma daaye maxaa la yidhi wuxuu kugu daayaa la tusaa waa la soo gahay warku saas wey adduunka ninka awood badan baa xukumhaya amni iyo salaam iyo khadma insaani iyo tacaayush silmi iyo zamaanat ladyan waa sheeka raqiisada lagugu sirhayo ayib sheekhu wuxuu ihi wuu wadaya halgankii buu jihaadka xuuley in la ilaaliyo oo xukuumaadka laga ilaaliyo oo musiibada laga ilaaliyo u baahan yahay wa rubamaa ya'tuuna laka inay dowladaha xukuumaadka ku keenaan baa laga yaaba buui jamaaco islaaliya mujahidiino islaaliya islaamka iska ilaaliya waxaa laga yaabaa xukuumadda inay soo dirsato wa rubamaa ya'tuuna laka bishaksin liyatuhu lixyatuhu tamlau sadrahu buur ufirstaa muqbal wuxuu waa laga yaba inay xukuumaadku kusoo diraan wadaad garhkiisu uu buuxinhaya buu laabtiis halkaa garhku joogo cas oo quruxsan cumaadu uferaysan tahay markuu hadlaya dhisho waa maxay ninkuu ilahay waxa geliyey caalim baa lagu soo diray gar weyn laakiin waa jaajuus wuxuu u socdaa in jihaadkan baabi'iyo ummadda kala geeyo isku dhac u abuuro isku diro baabi'iyo lasqabsado aanu kala bixi weyno hoos marka laskugu dhigo oo xabadii gaalka ku wajahnayd ay laabta muslimiinta ku dhacdo wa rubamaa yaatuuna laka bishaksin lixyatuhu tamlau sadrah wayakuunu calmaaniyan aw yakunu camiilan lixukuumatin walaa tadri ila waqad asbaxa ra'san fi ljihaad bu sheekhu ama waa calmaani diin oo munaafiq ah islaamkana kusoo gabanaya ama waa iska muslim be laakiin waa jaajuus dowladdu u shaqaynaya maba dareemaysa suuku u dhex joogo u muxaadarin sheekh hebel u leedahay almujaahid alqiyaadi aduu ugu hayso inbaad mar dhow arki bu asagoo muslimiintii iyo mujaahidiinto dhanba horta mada mas-uul buba noqdeen waaba hogaamiyaha abaanduulaha afhayeenka wasiirka saxaafadeed buba noqon jihaadka dhan bu hogaaminaya intaana wuxuu u shaqeynaya bui dowlad bu ushaqeynaya maraykan baa so dirsata ama xukuumad carabeed carabeed baa so dirsatay iyo mid kaleo islaanaba fa alawaamir alatii jaaathu min xukuumati markuu ra'siga qabsado oo majaraha ku dhego oo jihaadkiiba uu hoggaan u noqdo halkaa wuxuu ka fulan buui awaamirtii laga soo siiyey dawladiisa waa dhama jihadki waa burburahaya waa dhacday in badan afghanistan bay ka dhacday soomaaliya hadda ka dhici ama ka dhacdayba hadda kahor marka waa in la israaliya bu sheekh haarat اlashrida kitaabka loo yaqaan mujaladka labaad safxada soddonaad ilaa soddon iyo ko ka fiir hadalka asaga ah haddana markuu ka hadlahayay jihaadka afghanistan iyo say muslimiintu u baabi'iyeen ruushka meel u saareen wuxuu ka soo hadlay haddana dagaalankii iyo isku dhici muslimiinta ka dhex yimid mujaahidiinta ah wuxuuna markaa dambe leeyahay waqad kunaa natawaqacu an nasmaca amiira almuminiina fi afghanistan walakin low xasala dalika fa xukuumaat lmuslimiina awal man yuxaaribuhu bushek xataa haddii dowla islaamiya laga istaajin lahaa afghanistan madaxweynaha lagu magacaabi laha amiiru fi afghanistan ruuxa u horeeya weerare ee baabi'iye ee dagaal ku qaada xukuumaadka muslimiinta noqon lahayn bul xaq la yaqaano wey waray culamadu caddaynhayaan wey marka sheekh albaani ow jihaadku cinda alxukuumaat nasyan mansiyan qaadibatan basa ma ahe waxaan leenahay adaafa akhuka almuqbili alwaadici wuxuu ku daray anahum acdaau ljihaad wayabduluuna qusaara juhdin fi ixbaad aljihaad warku waa saas awoodda u dambaysay leeyihin bay isticmaaleen xukuumaadku say u baabi'in lahaayeen arinta ayada mar saddexaad sheekh wuxuu leeyahy hadalka wuxuu ku qoran yaha khaarat lashrat isla kitabka hadda aan kuu sheegay weeye sabxadaha soddon iyo toddobaad mar labaad wuxuu leeyahay dowladaha islaamka sheegta iska ilaaliya mujaahidiinay xataa kaalmada iyo caawimaadda idinkana diida buuri oo maxaa jira hadhow arab in lagu kasbado oo maogta af wax xunay xishoo wey af wax cunay xishoo sufyaan athawri iyo nin saaxiibkii isku hayay xukuumaadka ma lala shaqayn karaa jawarada ah sufyaan wuxuu yidhi ma banaano in lala shaqeeyo dulmiga loogu kaalmeeyo xaaraan in wuxuu ihi maye inuu wuxuu la caawiyo dulmiga la iska hela waa banaanta wuxuu ihi misaal yar baan kusiin hayaa sufyaan baa odhanhaya wuxuu ihi nin aan col ahay oo inaanan salaamo aanan doonayn oo inaan gooyo ilaahay dartii aan doonayey oon hadda kahorba gooyey yaa soo warbixi buui wuxuu dhib uhi asalaamu calayk waraxmat اllahi wbarakaatu ya imaam sufyaan athawri fayaraqu qalbii faarudhu bisalaamihi bu waan danqan salaantii baan ka ajiibi buuhi ka warran budu xoolay u dir lahaa ninkaa wejiga fiican qaabilay hadla jilicsan iyo sheekhnimo intuu sheegay islaamay waa u danqadaybu xoogo waan ashgadeeyey salaam fiican baana ka qaaday go-aankaygu waxaa inaan weligay salaam haddii lacag lagugu dara ka warran buuhi war nimankiina dawlada ka daba wareegeysanow marka maanta adoo bil kaagay xoogo laguu dhiibo oo kursi lagugu fadhiisiiyo xoogo maslaxa lagugu rido berri meelo lagu soo marmariyo waxaa la soo istaaga un khaadim ashariica alislaamiya wa xaamiiha wa raaciha walowlaahu lamaa qaama lislaami waxaad odhan lahayd waxba ma istaageen waa la hubaabu jooga xoolahan halis wey carabtuna waxay tidhahdaa idaa akalat ilbutuun istaxyat alcuyuun hadday calooshu dharabto indhahu waa xashoodaan ma fiirin karto ad foorsan ah hadde maxaanu sameynaa baad la kici toosoo ma fiirin karto maxaa yeele boqol dolar baa kugu maqan bilaash hawshu ma ah marka sheekh wuxuu leeya xataa iska ilaaliya waxay bixinayaan dawladu iska ilaaliya wuxuuna sheekhu leeya fakunuu xadiriin war digtoonada niman fiidhoonoo digtoon noqda xataa min musaacadaati xukuumaati lmuslimiin xataa kaalmada ay bixinayaan caskari ha noqoto maadi ha noqoto mid caafimaad ha noqoto ha qadanina fahum xukuumaadku laa yusaaciduunakum ila ida qaalat america saaciduhum war cad wey dowladaha islaamka sheegtay ilaa yowmina hada maxay soomaliya u hadli waayeen ama wax caafimaad loo keeni waayo ama caawimaad bini aadam loo keeni waayo maraykan baan weli dhingeey haddii u odhan lahaa laakiin waa dhib baa ka jira baaba baa ka jira waa in bulshada caalamku ay hawshaa jawaab degdega ka bixiso oo wax laga qabto ballamkii ilahay hayadahaada meel ka marteen kulligiin shaqa u doon waxaa hay-ad wareegaysa ee socota waad yaabi lahayd gaal iyo islaam wuxuu yidhi ninkii weynaa ee xukumay markuu dhaho hala kaalmeeyo waa idin kaalmaynaya bilxukuumaadku hadduu yidhah yaan la kaalmayn wa idinka dee marka kaalma ma ahe waa sun iyo waabay iska ilaayay ba qadanina mujalladka mujalladka labaad sabxaa labaatan iyo sideedaad waxaa tirahda muxuu ahay khaaratl ashhita laga firi hadday xukuumaadka halkaa ka taagan yihiin uusan jihaad diyaar u ahayn oo sheekh muqbil la caddeeyey sheekh albanina caddeeyey ibnu cuthaymiin aan ku dar ibnu cuthaymiin asna sidoo kale markii la weydiiyey jihaadka laga la weydiiyey uu qaybay fardu kifaaye fardu cayn u qaybiyey yaa wuxuu yidhi haddii la jamaaca iyo dad muslimiinoo halgamayo ah ku filan gaaladii jihaadku fardu kifaayo noqon haya ummad inteeda kale waa badbaadaysa oo dambaabi mayso haddiise la waayo ummad halgamayso ah gaalada ku filan la waayo jihaadku fardu cayn buu noqon ama fardukifaaya isagoo haddana inti kale bixi weyday waa ku dambaabahayaan wuxuuna leeyay waidaa lam yuujad umma waxuu ujeedaa hawshaa ku filan waida lam yuujad axad ahima aljamiic muslimiintoo dhan baa dambaabahaya bicadami alicdaadi wa cadam aljihaad diyaargarow la-aantan ayna u diyaargaroobin halganka iyo jihaadka iyo jihaad la-aantan baa lagu dambaabay laakin almra kamaa taraa fi lwaqti alxaadir baan ka rabaa warka hore iga daa war iska macruufa wey wuxuu laakiin saa'ilow ninka waxay weydiinhayo adduunku meeshuu maanta maraya buimuslimiintu maraya waa ujeedaa buui ina indhexidha ma tiidi laysa hunaaka sidqun maca allah laa binisbati linnaasi walaa binisbati lixukaami innaas buui runsheegida rabbi loo runsheegahayo iyo daacadnimo lama haya buui dadka muslimiintaana maanta daacad halgankii diinta oma aha buui kuwa muslimiinta xukuumadee boqorada iyo madaxweynayaashana diintii daacad oma aha halgan diyada oma aha buui fa ama annaas فتجد cاamة الناaس وأكثر الناaس اaفiliina عan hada طلاقا bui dadka badankood iyo bulshooyinka iسlاamka sheegta badankood جiهاad iyo halgan haloo diyaar garoobabaad kama war hayaan wadhaaba ma hayaan waaba maan yihiin hawlo kale ku maan yihin walaysa cindahum istidاadu اsتiعdاad fahم fي غflaة bal laa يxصل minهm حatى جiهاad أنfusihim bui can مxaarim الlah hurday bay ku jiraan bui afl wax diyaargarowa iyo iska caabir midnaba ma hayaanb bal waxaa laga laayahay warxumaanta kalema iska daaya waxba ha noo jahaadine beenta iyo khiyaanada iyo tugnimada iyo zinada iyo khamrada iyo baktigan qabyaalada iyo faaraqabilka naga daaya intaas laga kara marka bulsho iska badaa xukaamtina boqoradina wa ama alxukaam buu sheeku ku yidhi xukaamtii adduunka maanta jooga soo maaha fakamaa taraa fahum aydan ghaafiluuna can hada nihaaiyan nihaa'iyan qaatibatan yascawna liixbaat اljihaad wadaaddaa yidhahn uma dhihin warba sheekhu wuxuu yihi marka ayaguna waaba hilmaansan yihiinba gebi ahaanba wax ay diyaar u yihiin iyo waxay ka warqabaanba waajib saaran inuu yahay ma ogaba walidalika asbaxat اluma اlislaamiya alana uma mumazaqa mutafariqa وأصبح الكفار هم الذين لهم السيطرة على العالم ولا يمكن أن يكون لنا سيطرة على العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين الذي بعث, بعث الله إلى الدين الذي بعث محمد wa taطbiiquhu caqiidatan wa qowla wa camala fi cibaadat اllahi wa fi mucaamalati cibaad illah hadal aad u qiimo badan wey sheekhu wuxuu leeyahay markii xukuumaadkiina ay ka fadhiisteen jihaadkii halgankii nihaa'iya diyaarna isa u ahayn inagu shacabkiina aan badankoodba ama kulligoodba aan waba hawshaasan warba uhayn ummadda islaamka ahayd bu waa baaba'day way iskhilaaftay way kala tagtay waanagii ibnu taymiya ka soo guurinay ummadda islaamka markay hadday jihaado way midowdaabo way midoobi far keliyatay noqon midnimaa la heli cadowgeeduna mid buu noqon hayaa khilaafna ma jira hayagu awoodna way yeelan laakiin maalinkii laga fadhiista hawsha ayadaa hoos baan iskugu dhigaynaa waa la suurgufaya waa la baxaaya sidaa darteed ummaddii waxay noqotay umma kala googo'day kala tagtay baaba'day gaaladuna waxay noqdeen adduunka nimanka maamulahay maxay ku maamuleen laguguma qabsanin lacag iyo shiline gantaal baa lagugu qabsaday xabad sankaa lagaa geliyay risaas baa lagugu qabsaday ayib alxuruub saliibiya markay bilaabeen kun sagaashan iyo sagaashan iyo saddexdii meelahaas sagaashan iyo shantii milaadiga sagaashan iyo sideeddii marka la gaadhayba saddex sana kadib qudus bay qabsadeen faransa intay kasoo duuleen waxaa faransa laga saaray laga saaray qudus jihaad baa lagaga saaray tafaawud iyo wadahadal iyo sulxi iyo aynu heshiin iyo hawlo degan iyo qalin baa wax lagu hela qalin iyo siyasa qalin iyo siyasa shee ka qalin iyo siyaasa maa yamshi sheekh caalamkan caalamkan waxaa ka shaq caalamka waxaa iska lilqawiy alqawi baa iskale sheekada sheeka raqiisa wey ayb salaaxudiin alayubi raggiisi baana ka saaray bacda tisciina sana aw ka ama ku dhowba ayb waa garanaysaa sheekhu marka wuxuu ihi ayagaa maanta adduunka maamula saydareeya ayagaa iska haysta inaguna tacbaano la wato oo kaag u dir kan qaybi kan waa qunyar socod dowladihii islaamka la feeyay konton iyo toddobadi waxa laga soo reebay afar baa laydinku xatiin dhexdhexaad qunyar socod caalamkaad la qabsan kartaan sacuudiga iyo imaaraadka iyo maxay masar iyo urdun mise kuwait bay urdun iyo iyo sacuudiga iyo iyo masar taafraad sheega ma imaaraad e baso kuweytka adugu afartaasaa le waa qonyorsoco muctadiliin maraykanka la jaaqaadi kara konton iyo saddexda kale waxaa weeyaan waaba konton iyo saddexda ayago kasii daranba nafsa shay w laakiin waa ada lagu sirhaya tuugtii isdagaalamaysa wey wuxuu ihi sheekhu inaan adduunka saydarayn ama aan gaala iska dhicino ma suurto gelaysa bui ilaa aan unoqono diinteenni diintii weliba lala soo diray nabi maxamed ee saxda ahayd ma aha khuraafaad iyo khusacbalaad iyo shacaawid inaan la soo istaagna maaha buur oon abaqno diinta ayadaa caqiidatan wa qawlan wa camalan yaa lagu dabaqaya fi ibaad fii cibaadat illah wa fii mucaamalati cibaad illah adiga rabbi caabudkaada waa in diinta nabxay ku salaysanta ummadda qaabkaad ola dhaqmaysay habdhaqankaada ummadda ku aadanna waa in kitaabka rabbiga u waafaqo labadaas hawsh ku soconaysaa buri sheekhu afar boqol toban iyo sideed afar boqol toban iyo sagaal ugu laab hadalla wanaagsanoo badan buu sheekhu leeyahy waxaynu leenaha marka waa yahay hadday xukuumaadka bartaa ka taagan yihiin intaa ay culimadu ka sheegen waa ka daran yihiin waaba ka daran yihiino xukuuma maanta la odhan karo waa xukuuma islaamiya maba jirtaanku odhi saraaxatan kafara murtadiinoo diinta ka baxay wey xukuumaadku dowladaha maanta adduunka jira yaa lagu hawsha lagu qarin si kastaba noqotay laakiin wadaadihii waaweynaa maxay qireen in xukuumaadku halgan iyo jihaad aysan diyaar u ahayn waayahay haddaysa iyagoo diyaar u ahayn koox yar ama reer sacuud ah ama imaaraatiyiin ah ama urduniyiinah ama masaari ah ama soomaali ah inay intay garoon furtaan ay ku diyaar garoobaan hadhowna gaala iska dhexeen ma ogashin waayahay idinkuska fadhiista kuraasina iska haysta jihaad asbaxa cindakum nasan mansiira asbaxtum acdaa aljihaad u kaadiya idan laakiin ma ogashihiin inaan anagu iska shaqaysano bal idin dayno nimankaa aan la xisaabtano tiina sheekh wuxuu leeyahay sheekh albani ma dhici karto maanta mamnuuc jamaaca min almuslimiin oo jihaad u diyaar garoobi karta iyagoo xukuumaadkooda aysan fasixin ma jiraan waa inaad shati ka soo qaadato xukuumaadka xukuumaadkana maxa lagu soo yidhi oo sheekh albaan sadiglha may ogol hawshaan asbax cindum nasan mansiyan oo sheekh m la soo yidhi waaba acdaaba ayaa ka daranba gaalka ayaa kaaga horreeyay oo sheekh ibn cuthaymiin sheegay idan waxa weye ayaguna diyaar oma ah ninka u dhaqaaqana malagii baa galay hawshu marka waa maxay inaga daayo warkeeda yakfika min asalafiyat wa ina marka soo boodoy yakfika min asalafiya warku waa sheekhu markuu ka hadlahayay arrintaa iyada wuxuu leeyahay markuu nimanu ku sheegay khawaarij hada alcasri ku sheegay uu soo naqdiyey yuu sheekhu wuxuu leeyay waladii yaxtaaju ila tafsiil waxa in la faahfaahiyo u baahan waxaa weeye inamaa huwa tadkiiru bixaqiiqatayn itnatayn laba arrimoodoo dhaba idiin sheegahaya buu idin xusuusanaya alulata koobaad ana qitaala acdaa illahi min ayi nawcin kana yataطalabu tarbiyat الnafsi cala alkhuduuci liaxkaami اllahi waitibaaciha kama qala sal ly slam almujaahidu man jahada nafsahu fi طaacat اllah wuxuu ihi jihaadka iyo in cadowga rabbigay lala dagaalamo wuxuu u baahan yahay buuhi laba arimood jihaadku ay ay nooc doona noqdaba ka koobaad waa in nafta loo diyaargareeyo oo ruuxa muslimka macnawiyan wa caqiidatan waa camal u diyaarsan yahay mumin saxiixa u yahay markaasuu la dagaalami karaa gaalki haddaad iyo gaalka isku baab tihiin oo dembigu gaal ku jira kufri aad kula jirtaba haddee xaaraan xaaran maxay ka qaadi nijaasa nijaasa maxay ka qaadi nasrigu wuxuu kugu yimaadaa inaad u gaal ka fiican tahay oo dhaanto ka wanaagsan tahay iimaanka aad sheegan u dhabkaa yahay tarbiya nafsiya ruux laylyan oo qalbiga iyo camalkiisa iyo caqiidsu ilahay u hogaansan iyo axkaamtiisu inuu raaco diyar waan inaa tahay la rabaa xadiikaasuu sheekhu daliishaday adila badan baa tuse macnaha isaga walukhraa baan rabaa tadambaan rabaa idan inaad mukhlis tahay mumin xaqiiqa aad ah tahay basa jihaadka ku asixi waa in la helo diyaargarow maadi ah caskariyan nin tababaran waa inaad tahay qalbiga waa inaad ka tababarantay iimaan iyo islaamku buuxiyey iyo ficilka adada haddana nin dagaalami karo wasaailka maanta lagu dagaalama yaqaan qoryaha ku dagaalami kara tigniga ku dagaalama wuxuu loo baahan yahayba ayib haddana waa in ciidan ahaan loo diyargaroobo camal ahaan iyo iimaanna diyargarooba laga rabaa ciidannimana waa inaad diyargaraysan tahay wlukhra ana dalika yataalabu اlicdaad almaadiya wاsilaax alxarbiy aladi yunka aw yunaka bihi acdaa llah aw yankaw acdaa allahi faina allaha amara bihi amiira almuminiina faqaala tacaala waaciduu lahum ma statactum min quwati wamin ribaai اlkhayr turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum idan waa in la helo bul sheekhu diyaargarow xagga caskarigaa iyo ciidannimo ah aayaddii buu sheekhu daliishaday qalab iyo qori iyo diyaargarow gaala wax u geysan karaan waa in la timaado aayaddii buu sheekhu daliishaday haddii adoo diyaargaroobi karaa aad diyaargaroobi weydo wuxuu uhi sheekhu wlklaalu bidalik arrintan in laga gaasiro ama la dhimo meel lagaga dhaco maca alistidaacati inama huwa min sifaati lmunaafiqiin walidalika qaala tacaala qaala fihim rab lcaalamiin walow araaduu lkhuruuja la acaduu lahu cudda walakin kariha lahum bicafan fatabatahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin sidaas wey nin aan maanta diyaargaroobi karin dadka muslimiinta caalamka jooga waa dad yar oo fara ku tirisa wey nin aan diyaargaroobi karin maanta maadiyan wa macnawiyan waa yaryahay laakiin sifaatu lmunaafiqiin baan ugu habsatay muslimiinta ku habsatay oo laga yaabo inay ficil noqoto ama caqdi noqoto intuba sheekhu marka wuxuu ihi soo deg waayahay jamaaca min almuslimiin ma diyaar garoobi kartaa wa ana actaqidu jazman ana hada alicdaad almaadiya laa yastatiicu lyowma alqiyaama bihi jamaacat min almuminiina duna cilmin min xukaamihim kama huwa macluum bu sheekhu iska cadday waadax wey marati madoonta waxaan rumaysnaa bu weliba si go-an u rumaysna yaqiin ah diyaargaroowan gaala in loo diyaargaroowa inaad ciidan noqoto ah oo nin dagaalami karo jundi ah aad noqoto ah maanta ruux u istaagi karo qaban kara jamaaca u istaagi karta iyo koox isku dayi karta maanta ma jira buur allaahuma in dowladooda iyo xukuumaadkooda ay u fasaxaan ogyihiin maya buur xukuumada maanta ku fasaxina waa tumahadi horaan baa laguu soo sheegay inaysan ogolaynba ay ku baabi'inayaan idan sheekhu marka wuxuu ihi waxaa meesha ka soo baxay natiijo ah aljihaad alyowm waa mustaxiil ma dhici karo sidaa darteed shekh wuxuu maadaama jihaadku mustaxiil yahay aynu ku gaabsano dacwo atasfiya watarbiya halkaasa ka timid war shacabkii muslimiinta diyaar ma aha sideetan xukuumaadkii waa acdaa iyo cadow liljihaad jamaaca maanta halgami kartana ma jirtu sheekhu yidhi allah inay og yihiinba xukuumtooda madaxweyneed og yahay ma jiraan idan haddaan la qaban karin waa ciddu aan shaqayn karin waaciduu lahum ma sadactum qaatiluu man kafara biاllaah eh, jaahid اlmushrikiin aayadaha haddaysan shaqayn karin waxaa shaqayn buuri sheekhu lehay udcu ilaa sabili rabi اxikma udcu ilaa sabiili rabbika biاlxikma baan hadda ka shaqaysanayna bu sidaa darteed shekh wuxuu keenay manhaj loo yaqaan atasfiya wa tarbiya ayib idan sheekh marka halkaa wax iska waafaqeen buuri waxay iska waafaqeen jamacat tabliiq iyo sheekh albani marka la maraya masalat ljihaad waa isku mid wey isku mowqif bay ka taagan yihiin ee manhajkay adeegsanaya jamaca tabliiq iyo manhajka isagoo isticmaalayo iyo adilada iyo dadkun baa kala duwan ashkhaasta iyo adilada iyo manhajkun baa kala duwan may nafsashay idan goormay suurtogeli waayahay waa ciddu hadday shaqayn weyday udcuna waa lagugu soo galay hadda sheekh albani udcu ilaa sabiili rabbikana waa laguu soo galoya alkhiaab adiini bayna taaruf walictidaal kutubaa la qoray aaki ninka khaiibka waa in laga jeegaray wuxuu arinhayo aayaat lcunfiga laga saarhayaa aayaat lkaraahiya alfaad hadib cibaarata kaba leeyahy soo in yar oo marka uun qiyaamo ku saabsan iyo ashraadu saaca iyo iimaaniyaadka iyo akhlaaqda bas mamnuuc ilaahay nabigu wuxuu ku yidhi faqaatil fii sabiili اllahi laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid اlmuminiin nabi maxamedow ilaahay adunbu ku saaray jihaadka shaksiyan kuu saaray hal gambal xabadda rid adugu horta umma muslimiinta miyaan iskaga tagaa ilahay maya faqaatilaa ina haunaa qac socon maysa ayagana caraabi baa la yidhi caraabi guubaabi tirtirsi kici gabay iyo nasri iyo aayado qur-aan hawlo iskugu jida hal kiciyo dadka haddaad tirada waxbaan taxriidinhaya waxaa leey mamnuuc waa in lagaa jeegarayo masaajiddii baa nidaam loo duwal baa loo samey andimaa loo sameeyey bujudhun ma ohan kartid saxaabi baa ku kicin nabiga yidha sii daa ohjuhum ha uu kiciyey xasaan muxuu qaban hayay subxaan muxuu isticmaala nabigu sal ly slam shaksiyan maya shaksiyan maya lakin kaana yatamaal kaana yatamaal bacd alashcaar intaas baan ujeeda waa garanaysa waxaan ujeede qorqodanimadaha laga daayo ayib si kasta oo noqotay sheekh wuxuu leeyahay ummad maanta halgami karta jihaadi kartaay ma jiraan inay xukaamtooda fasaxaan mooye haddii xukaamtooda ma ogole wa calayhi sheekh waa isagaba caddaynaya ah, sug wa calayhi fa qitaalu acdaa illaahi min jamaacatin ma saabiqun liawaanihi bu maanta hadday saas gaaladii ay husha ogolayn dowladana aysan ogolayn jamaaco marka diyaargaroobi kartaan is ogolayn ninka diyaargarooba la dilahayaba haddaba inayna halgan isku dayana wuxu ui sheekhu waaba arrin ayadoon xilligeedii la gaadhin aynu ku degdegna hala joojiyo maxaan sheekhu ka shaqaysanaa kamaa kaana almru fi lcahdi almakiy hadal dheer oo noocaasa ayuu sheekhu daldalay ayib daciifada mujaladka toddobaad boqol labaatan kun laba boqol iyo afartan ilaa kun laba boqol afartan iyo saddex waa lasdhiibay marka waa marka waa haddii jihaadkana lagu diiday xukuumna xukuumaadna aysan ogolaya dowlado intii diyaargalooy wiilashi diyargaloy layidhi hala qabto iyagu waa tuug wey hala laayo maraykanna waa ku socdaan xukuumaadkana waa ku socdaan hala baabi'iyo idan aayaatuljahl ha loo kaadiyo aynu ummadda diinta ugu yeedhno safiinaha la akriyo usulsalaada maca salaam kiina la yidhi aayaatulkarahaya ku jirta oo aayaatljahaad baa ku jira oo aayaatlcunfi baa ku jira hala kala saaro xataa sacuudiga lakaan manhajka lakan jagaray wixi o dhan la bedelay idan sheekhiban meeshu ku socda sayga u taalla idan meel kuufayow tanaazul weligaas oo tanaazul isdhiib sidii loo tanaasulhay jamacaadka u daraa ee ugu daraa halgami jiray mid kamida ah waa dhaweyd masr waxaan maqlahay mid waaan rabnaa maxaa rabtaan baa nin min aljamaacaat almusalax aljihaadiya asal ahaan jir la yaqaano macruufa ah. y waxaan rabnaa dawla madaniya ee dawla calmaniya dawla almadaniyan rabnaa aqbaadu ay soo geli karaan calmaani uu soo geli karo shuucigu murtadku khaniisku soo geli karo wadaadka gadhka weyn soo geli karo hawshaasaan rabnaa mid kaloo soomaaliyeed baan weydiiy oon ka oriyey ka warrama idinkiiy waxaa midoobay niman calmaaniyiine haddii ilaahay guul soomaaliya ka keeno maa wixii aada noo soo dhisteene calmaaniyiintii iyo shuuciyiintii iyo tuugtii iyo wadaadihii fifiicnaa oo iskumusho kala dowla noo dhisaysaan mise nimankan buuntaad ku maraysaan qabaa'ilka qaarkoodna waad ku maslaysaan mas eh, bambalasayn waa taqaana hadda bambalasayn baa loo yaqana aan filhayaa hadhow markaad dantiina gaadsaa gaadhaan xabagtu ku goosataan war shuucaatiina ama soo soo hagaaga oo macadka dhaqantoosinta turxambinta hala geeyo madaxana halaga xiro bay hawshu noqon doontaa mise hadhowna xilal iyo wasiiraad noga dhigi doontaan hawshu saasay ku socon doontaa hawshu saan bay ku socon bu idan weligaa isdhiib fataabo ka tanaasul mawqif ka tanaasul ka dhaqaaq weliga lagaa haim ilaa lagu gowrac lagaa hari maayo ninka ragga ah wuxuu kugu daya ilaa tusta ku dayn maayo hawsha laska ogaado haddaba hadday saa tahay waxaan leenahay sheekada waa sheeko raqiisa cilmiyan bay warkaa wadaaduhu sheegeen baatil ku yahay in haddayse xukuumaadka ogolayn muslimiinna aynta diyaar ahayn in layska fadhiisto nabiga wa faqaatil fi laa tukallafu ilaa nafsak yaa yidhi xukumka inuu diyaar yahay shacabku waa inay diyaar yahy xaggee laga keenay idan adiga diyaarkaa dhaqaaq waxaad qaban kartana qabo dhagaxna atuurtide ummadda muslimiintana gubaabi oo caraabi oo kici haadihi hiy almuhima aakhirna midhay wayna keentay ba aragtaa ayb marka waxaa weeye maadaama uu gaalku maanta ka awood badan yahay haddaad meel dawlad ka dhisto uu gantaal weyn ba kugu dhufan waxa dhistana uu duminhayo meel kasta uu joogo in lagu qanino meel kasta uu joogo in lagu qanino ila adduun ka shakiyo waana sida hadda socoto meel kastao la gaari kara in lagu qanino wey inaad hal meel intaa isdegta saf ma u soconaya xarbu cisaabaad meel kasta in la bilaabo lagu qaniino oo markuu naftu qabato isdhiibo wadaad soomaaliyeed baa meel agan oo carasan oon qaniin lahayn ba kusoo koray waagi dambe intuu safray wuxuu tegay meel qaniin badan oo raktir iyo kaneeco <laughs> aan loo fadhiisan karin habeenkiiba meel seexday go weyn bu isku duubay kaneeca nadh nadh ka gelisa hoosna waxaa kaga kacay raktir baa la yihahda wuu galgashaa wuu isrogaa marada issaar kor markuu mara iska saara ku beerto i busto hoos waaa ka cunay baale ragtor dhulka soo baxa yar yar daqsin yar yar wey kalacad kasi yar dhulka soo bado wey milic iyo qoraxda ma kartaba markay naftu qabata oo seexan waay iyo intuu dharka o dhan iska siibay <laughs> dharka o dhan intuu iska siibay banaanka seexa waa sidee baa la yidhi markay iga dharagtay idayn doontaa buuri ninka waxaa weeye waa isdhiibay meeshu u dambaysay buu gaadhay maxaa yeelay wuu fadhiisan waayey hoos baa lagaga soo kacay oo kor baa laga cunay maruu isa saaray waa la dayn waaye marka wuxuu yihi bal si fican isu dhiib laakiin waa khaladoo kale a kugu dayn mayso <laughs> tii markii gaari tugalaa imanaysa ma dhamaadaanba waa laandheere marka weligii haddaad isqaaweyso kaa hari mayso <laughs> marka waxaa weye ninkaa weyn soo weligii maydaan quraanjo wax ka weyn wadata ta iskugu tagaan iyagoo boqol ama kun iskugu tagaan yay waxdaan la yaab intu legi bay qaadahayaan waa aragteen aboorku dudintu intay leegta dhiso dudin buu dhisaya gurinba ka dheer su wad asagoo sakaraad mid ku kaaja mid caro dhooba soo qaada si loo wado loo wado dudun intay la egtaad la yaabo xabad kasta kaga gaban karto oon dumaynin marka dambena waa laga xoogaa oo baalkan loo yaqaan gugumoodka iyo kadabshiirka iyo abeesooyinka masaska xoog ku galoo gala godood ku samaystay idan waxaa weeye maadaama aan tabar kala lahayn wixii lahaayana ha la yimaado meel kastana ha kaco ilaa uu maryaha iska dhigo isqaawiyo isdhiibo warku saas wey ayb yaan la su haddii aad sugto oo tiraa waan diyargarob xagad ku diyargaroobaysaa addunkaba waa la haystaa asagaaba loo shaqeeyaay waxaa kaloo taas waa inuu jihaadku fardu cayn yahay bilabdaan sidoo kale jihaadku maanta waa fardu cayn bilmaal intaasa waxyar ku darhaya waana ka baxaya mawduuca insha allahu tacala in xoolaha lagu bixiyo haddii loo baahdo jihaadku marka aan fardukifaaya ha noqdo aan farducayn ha noqde in xoolaha iyo shilinka la dhiibayo waa farducayn ninka aan tegi karin lafihiisi waa inuu shilinka dhiiba waajib wey qaaraankan yaree lagaa qaadahayo ma aha sadaqa la baxayso waa farducayn waajibku saaran zakadana ka daran wey waa farducaynku saaran oo zakadii mujaahidiinta ku baxaysa kasii daran wey hadday zakadu ku filaan weydo dadka muslimiinta halgamayaay xoolo kale in laydinka qado weliba qaslinka qada yaa bannaan oo ninkii diidana beerka lagu dhufto sharciya shan xabood laga dusiyaa bannaan laakiin tabar baan la haynin gaala kuwan hayna u kicinine aayar ha la barbaryo baryada ha lagu <clears throat> marka jihaadku hadduu fardu kifaayo yahay in xooluhu ay waajib yihiin oo xataa aytaamta xoolaha la qaadi caruurta xoolaha la qaadi haweenka dahabkoodaa la furan rag iskaba daawaaweyn oy dukaama u furan yihiin arrintaa waxaa taqriiriyay alimaam ibnu taymiya kitaabkiisa fataawa alkubra majaladka afraad waxaa kaloo xaaraan ah isagoo halgan socdo xoonaa loo baahan yahay in acown wax la dhigtay xaaraan wey bal culama waxay leeyihiin ma banaano markuu jihaadku fardacayn noqdaay inaad xajida am ma banaano malaayiin baa lagu xajiya lagu cumraystaa muslimiinta iyo halgankina maanta maalinka ugu baahi badnaa way xagga shilinka dhaqaalaha inkamka toban wiiloo xabadridda maanta waxaa kaaga khayr badan inaad hesho dhaqaalo yaroo joogto ah lanno shacab dagaalama waad heli laakiin meesha muslimiinta laga guraacay ee laga gawracay maanta waxaa dhaqaalihi iyadoo dhan baa la baabiiyey cunaqaabteen dhaqaala la saaray ayib waa tii uu ta'siiriyey ninkii ahaa ibnu ubay ibnu saluul laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaah xataa yanfadu war la yaqaano wey xadiidkaana caddaynaya in ay waajib kugu tahay haddaad aljihaad bilbadani wannafsi kari weyday inaad bilmaali wاliraadati wاlra'yi watadbiir lagaa rabo man lam yaqzu ninkaan duulin fardu kifaayo wey aw yujahiza haaziyan ama nin duulahya aan barigantaalon aan diyaarin wax u dhiibin aw yulif yakhluf haaziyan fi ahli bkhayr asaabahu llahu biqaaricatin qabla ywm اlqiyama waciid waciidka laga ratibay soo ma aragti waciidka noocaa wixii laga ratibay waajib wey ka waa xaaraan inaad ama baxdo ama ninkii bixi lahaa aad caawiso ood xoole iyo dayn iyo dhaqaale u raadisay w ku halgamo gaadiidkii aad siiso ama caruurtii iyo reerkii biilkood aad sii bixiso labada ku gaadaysa maaha marka marka la war ogonta keena ama inta yarta keena laidin leeyahay nimanyo haddayba jirtaba dayib xoola sadaqa ah ama sada ah ama baryaa ma ahe iyo minxee waa waajib farducayn oo idinsaara haddaad bixi way akhlid ku cadaabaya taa hala ogaado waxaa kaloo tusaya qowluhu sal slam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum alsina ra'yigi taladii wey talaa lagaa rabaa shilin xoolo ma haysato faqiir baata saboola lafahaadi ma bixi kartid curyaan baa laakiin maskax weyn baa kugu rakiban inaad talisa laga rabaa sarga sidii loo fayla goyn lahaa iyo xidnyaha loo xaabin laha baa laga raba inaad sheegto war ra'yi haddaad dhiibi weydo xoolaa dhiibi weydo naftaada geyn weyda hadaad u socotaa intaaba waa la awoodaa horena waa idiin soo sheegay bal ibnu taymiya waxaa la weydiiyey hadday xoolihii aynu haynay ee zakada zakadiiba umadda ku filan weyda xoolo yar baa la hayaa dad u dhammaanaya gaajada waa joogaan jihaad fardu caynoo dhaqaalo u baahana waa taagan yahay ma dadkan aytaamta iyo agoommadan iyo haweenkan soo qaxay ee sakaraadkay dhammaanayaan dhaqaalaha siinaynaa oo lagu badbaadin xoogo biya logu soo gaday iyo boyd biya logu soo gadhayn mise mujaahidiinta xabadda ridaa loo dhiibayaa ibnu taymiya wuxuu ley mujahinta loo dhiibaya kuwan ha dhamaadeen kuwan ha dhammaadeen buu leeyahay ayib dhegeysa warkiis low daaqa almaalu can icaami jiyaacin wاljihaad xooluhu iyo hantidu hadday ka cidhiya wada deeqi weydo dad baahan oo tabaalaysan caawintood iyo halgankii aladii yatadararu alladii yutadararu bitarkihi jihaadka ka tegitaankiisa lagu dhib mudanhayo ka tegitaanka waxaynu aadna waade lix boqol san waxaynu soo intaa ma ahayn sheekh waa la weydiiyey faqaal qadamna aljihaad buu sheekh jihaadka la hormar xoolaha halkaas ku baxaaya wa in maata aljiyaacu buu hi kuwii baahanaa haba dhammaaday ha dhinteen lannahu kuwan dhammaanhaya buu hi waa maslaxa shaksiya waa madara madara khaasa wey waa mafsada khaasa laakiin halganka marka laga tago ayaguna waa la dhamaynoo gaalbaaba dili doonaba akhirkood ama gumaysan doona ama xurmadooda ku ciyaari doona inta kale waa mari doonaa waa du dulli caam ah iyo mafsada caama wey tana waa mafsada khaasa ayib sheekhu marka wuxuu yihi kamaa fi masalati tatarus gaaladu hadday muslimiinta maxaabiista soo qabtaan safka hore soo dhigaan wana kugu soo socda kugu soo duulhayaan way soo siqi waxaa ka horeeya saf maxaabiis ah oo muslimiin ah culum waxay dheheen nimankan muslimiinta ah haddaan la laynin gaali la iskama dhicin karo maxaanu samaynaa waada waxay dheheen bal un haloo kaadi waada waxay dheheen loo qasti maayaan muslimiinte in muslimka loo sii maraya gaalka gaalka loo socdaa la dayay wixii la ilaalin karo la idan fancaqada alijmacu calaa dalika bacda khilaafin saabiq idan hadday muslimiin difac difaac laga dhigto maxaabiisa gaalkan uu kugu soo socdo dhihi mayna muslim lama dili karo waman yaqtul mu'minan cagtaa la marin gaalkan waa la raacinhaya maxaa yeelay muslimkan dhimashadiisu hadda waa arrin dhib khaasa weeye laakiin gaaladu markay soo galaan maxaabiistina way baabiin waddankana way qabsanayaan ayagana badbaadi maayo adna badbaadi maysa marka waa in ju masaladan jusciga ah laga gudbo oo loo gudbo caamkee weyn tiiba sheekhu stasili wuxuu leeyahay wa wlaa weliba tanaa ka daran buuri faina hunaaka tatar faina hunaaka naqtuluhum bificlina wahunaa yamuutuuna bificli illahi bu tatarus hadday banaanaatay oo weliba anagu inaanu layna ay banaanaatay bilqasdi aani tanaa ka daran buui kuwan anuun gaajada u dhammaanay inagu man dhamayno ilahay baa ficla bay ku dhamaadeen ilahi baa u qadaray saa u dhamaadeen bui laakiin xoolaha jihadka lagu bixin kala la dhicinaya bui hawshana ku baraaruga anugu maya anugu meesha wax ku bixi maya lakin agoon baan ku masruufaya agoonka waxa ka mudan ah jihaadka agoonka ama ha dhinto ama ha noolaado hawshaa waa inaan in laska ilaaliya wey khalad baa loo fahmay masaailka o dhan ba dadku waad la yaabaysa fataawa kubra mujaladka afraad lix boqol iyo sideed bal qurطbi wuxuu ley itafaqa fi tafsirih itafaqa alculamaءu calى anahu ida naزlat bاlmuslimiina xaajaة bacda adaaءi الzakati fainahu yajibu sarfu اlmaali ilayha wixii aad zaka hayseen baa wa fii sabiilha lagu bixiyey haddana waxaa leey kuma fillo waa in xoola idinka qadaa waajib ah qaaraan baa laydinka aruna qasab ah inaad bixisana waa waajib haddaan lagaa inaad dirtaa waajib ah fardu cayn ku saaran wey zakadii baan bixiyey ma aha fardu cayn kale wey masaalix caama wey meeshu وqاla mالك yجب عlى الناasi فidاw asrاahم وin اstغرقa ذlika أمwاalهم muslimiinta waxaa waajib ku ah maxaabiista laga qabta inay soo dayaan xoolo kusoo furtaan hadday xoog waayaan wixii hanti aynu lahayn oo dhan ba ha ku baxdo haddii la yihahdo muslimkin waxaan ka siinaynaa sideed boqol oo milyaar waa soo ururayna war magtiisiiba ka badan naga daaya waa waraan mar haddii uusan hanti asagoo lagu soo daayay uusan lahayn muslimiintaa laga rabaa inay soo daayaan xoolahoo dhan baa ku dhamaaday qurtub wuxuu hi wa ijmacun aydan warka maali haddana waa ijmac labaad buur tafsiirkiis majaladka labaad laba boqol afartan iyo labo bal asheekh axmed adirdiiri fii sharxi sagiir wuxuu leeyahay in lam yakun lahu maal yufaku minhu maa xoolaha lagu bixin walow ataa dalika calaa jamiici amwaali muslimiin muslimiintu waxay maal leeyihiin baa ku dhamaaday waa la soo daynaya war dadki maxaabiista in la soo daaya la rabaa xoog iyo xoolo lagu soo daaya adii loo baahdo jihaadkuna in xoolaha lagu bixiyaay sunna ma aha sadaqana ma ahe waa fardu cayn hadda saaran wey lix boqoloo sano kahor umadda soo saaraa aqrab lmasaali yuu halkaa ku qoran yahay ilaa ilaa bulqat masali ila aqrab masali mjadka labaad toddoba boqol lixdan iyo saddex maxaa yeelay saa loo leeyahay jihaadku waxaa lagu difaacaa diinta walxifaadu cala diini muqadamun ala cala alxifaadi cala alnufuusi waalamwaal sidoo kale dimaada shuhadada iyo mujaahidiinta dhiigooda iyo naftooda baaba'aysaay kama xumo maalka aad bixinaysay shilinka aad bixinaysay adugu nin baa naftiisa qadimay nin baa naftiisa iyo dhiiggiisa qadimahayo taa hadday qaali kula noqon shilinkaad eegtay musiibo ku haysata wey addunya jacayl dalika biannahu mustaxabu xayaat dunya cala aakhira ku noqonaysa ibnu rushdi wuxuu soo saaray ijmaac ah jihaadku hadduu fardu cayn noqdo asagaa ka muhiimsan kana waajibsan xajka faradka ah iska da ka sunaysiga ragga iskaga noqnoqonaya sanadkas iyo xajin ay ugaay warkooda jihaadkii faradka kugu ahaya ku saaraa xijat lislaam waxaa ka muhiimsan jihaadka farducaynta xoolaha lagu bixiyo masaailka nooca inti loo qiimeeyo hawsha ayadaha lagu dadaalo bilmunaasaba waxaa mudan arrinta soomaaliya ka taagan iyo meelo badan ka taaganba waxbaa isku khaldan oo waxaa isdhex yaalla dhiiggii macsuumka ahaa iyo dhiiggii mubaaxa ah ruuxii rabbi kuu baneeyey dilkiisa ama waajibkaba ahaa ee gaalka iyo murtadka munaafiqa jaajuuski ahaa iyo jaajuuski wixii lamid intii dhiigooda rabbi baneeyey ima bikufrin aw bificli uu ku mutay in la dilo ruuxii dhiiggiisu bannaanay ee mubaaxu damka ahaa eed ku halgamaysa iyo waxaa isdhex degan isdhex yaalla ruuxii dhiiggiisa lagu diida macsuumka muslimka saxiixa ah musiibo wey ninka mujaahidka marka waxaa laga rabaa laabudda min atafraqati bayna dalik waa mas'ala cawiisa sharci ka wey inaad kala socdo ninkii dhiiggiisa kuu banaa ee dili lahayd iyo ka rabbi uu kaga xarimay kala soociisu waxay u baahan tahay ka fiirsi badan iyo kaadsiinyo iyo deganaashay u baahan tahay iyo degdeg la-aan waa inaad lasu ilaaliyo waa inaysan keenin insaad u leeda kan iska ilaali dhiiggiisu banaan yahay iska ilaali in jihaadkii aad cadishood baabi'isood kaba tagtay inaysan keenin kii dhiiggiisu banaanaa dil adoo leh waa inaysan keenin inaad muslimiinta kala baabi'iso haddana ood u qasato wixii waa in la miisaamo xaggana kolba dhankayma sida u baadan tahay la awdo dadku markay ku haliilahayaan dhiigga muslimka macsuumkaa waa inaad tira warka gaabsada u kaadiya markay halgan ka fadhiistaan ay noqdaan qacda ay noqdaan niman aafaysan waa in la caraabiya gala la yidhahdo ruuxuu kolba meeshuu ka gaasiray oo ka gaabiyo waa in laga awdo oo laga caawiyo xaggana xamaaska noocaasoo kalena la ilaaliyo masalana la kala sooco dadkaan aan la isku xaabqaadin kulligood bulshooyinkaan ka hadlaynaa xukuumaadka iyo dadka gaalada soo kaxaysta kama hadlaaye muslimiinta iyo mujtamacaadka kale baan ka hadlaya hawsha ayada ah kala soocid fara badan bay u baahan tahay halgankan yaan lagu ciyaarin la baajinin xaggana laga tegin oo laga gaabinin muslimiinta dhiigoodu macsuumka yahan aan lagu degdegin hada bilahi towfiiq masalat ljihad intaasay kaga dhamaatay insha allahu tacaala labada masale kalena waynu raacin doonaa jamcaha dambe wabilahi towfiiq